leh cilmigana ayuha اlikhwa walakhawaat sida uu yidhi alimaam الsheekh cabdilcaziiz ibnu baaz raximah اllahu tacaala alcilmu cinda aliطlaaqi huwa alcilmu sharci marka cilmiga la idlaaqiyo la yidhaha cilmi waxaa loola jeedaa cilmiga sharciga ah cilmiga sharcigina siday culimmadeennu inoo sheegteen ay inoo sheegeen waa cilmiga ku baraya ilaahay subxaana wa tacaala magacyadiisa sifooyinkiisa iyo axkaamta iyo shareecada uu addoomihiisa u dejiyey cilmigaasi waxaa kaloo uu ka hadlaya ayuha alikhwa alakhawaat masiirka dadka bini aadmiga ah oo aynu ognahay in aakhiro ay dadku u kala baxayaan laba qaybood in yar oo iyadu mutaysatay ilaahay fadligiisa aawadii sacaade iyo liibaan iyo bini aadmiga badankooga oo naar ku dambaynaya bicadli illaahi tabaaraka wa tacaala kolka aykhwa alakhawaat cilmiga sharafta leh aynu ka warramaynaa waa cilmigaasi weeyaan culimada cilmigaasi xambaarsannaa waa alcaarifuuna biاllaahi wa biasmaa'ihi wa bisifaatihi wa bisharcihi culimada laga hadlayo ee cilmigan xambaarsanina waa kuwa ilaahay subxaana wa tacaala garanaya magacyadiisa asmaadiisa iyo sharciga iyo diinta ilaahay subxaana wa tacaala uu ku soo diray ambiyadiisa iyo rusushiisa uu ku soo diray allah subxaanah wa tacaala cilmigu ayuha alikhwa alkhawaat bini aadmiga o dhan baa u baahan xataa rususha ayaa u baahan ilaahay subxaana wa tacaala waxa uu yidhi waqul rabbi zidnii cilmaa nebigii ayaa saas lagu leeyahay waxaad tidhaahdaa ilaahu cilmi ii ziyaadi ilaahay subxaana wa tacaala muu odhan waqul rabbi zidnii maalan waqul rabbi zidnii awlaadan ilaahow caruur ii siyaadi ilaahow adduunye ii siyaadi ilaahow dumar ii siyaadi ilaahow maal ii siyaadi ee waxaa ilaahay subxana wa tacaala oo nebigiisa ku yidhi waqul rabbi zidnii cilmaa rabbiga oo cilmi ii ziyaadi taasina waxay tusaysaa sharafta uu cilmigeeni leeyahay ayuha اlkhوa اlkhawaat suuragal maaha in salaada tukado suuragal maaha in la xajiyo suuragal maaha in la soomo suuragal maaha in zake la bixiyo suuragal maaha in la kala ogaado wixii xalaala iyo wixii xaraamah cilmigaasi la-aantii falcilmu sida sheekh maxamed saalix bn cuthaymiin raximah اllahu tacaala uu yidhi alcilmu huwa aslu kuli shay cilmigani ayaa asal u ah wax walba wah ayuha اkhوة اlkhawaat culimada cilmigaasi xambaarsanna waxa ay sharafta adduunyada iyo taaakhiraba ay ku mutaysteen waa in cilmigaasi ay u xambaareen sidii ilaahay subxana watacaala uugu dhiibay oo ammaanadii iyo mas-uuliyaddii uu ilaahay wa tacaala u saaray inay ka soo baxeen marka ay sidaasi cilmiga u gutaan oo mas-uuliyaddaasi ka soo baxaan waxa weeyaan ilaahay subxaana watacaala wuxuu ku sharfayaa adduunyada aakhirana uu ku sharfayaa ilaahay subxana wa tacaala wuxuu ugu ballanqaaday darajooyin sare ayuu ugu ballanqaaday yarfac illaahu aladiina aamanuu minkum wاladiina uutuu اlcilma darajaat yarfac illaahu aladiina aamanuu minkum wاladiina uutuu اlcilma darajaat darajooyinkaasi la rafcinaayo loogu ballanqaaday ayuha alikhwa alakhawaat ilaahay subxana wa tacala ku ballanqaaday ayuu ugu ballanqaaday wa aladiina aamanuu minkum wاladiina uutu اlcilma kuwii iimaanka laga helay iyo kuwa cilmigale ilahay subxana wa tacala uu cilmiga siiyey culimmadu waxay idhaahdeen ilaahay subxana wa tacaala darajooyinkaasi muu xadidin ee wuxuu yidhi darajaad buu yidhi marka waa darajooyin kala sarreeyo waa darajooyin kala badan qofkuna waxa uu ku helayaa hadba inta uu leeyahay iimaankiisa iyo cilmigiisu intuu joogo ayuu ku helayaa culimmadu ayuha اlkhwa wاlakhawaat sida uu yidhi sheekh alimaam cabdilcaziiz ibnu baas raximah اllahu tacaala waa a'immatu hadihi اlard ayuu ku magacaabay culimmada a'immatu hadihi اlard wuxuu kaloo ku magacaabay a'immatu الnaas bacda alambiya ashaatibi raximah اllahu tacaala waxa uu yidhi muftigu wuxuu taagan yahay maqaamkii nebiga ayuu taagan yihi waayo nebigii maanta ma noolaa oo inanama joogo salى اllahu calayh wasalam laakiin maqaamkiisii iyo makaanadiisii cidda degan ee taagan ee mas-uuliyaddiisii u taagan ayuha اlkhوa alkhawaat waa yani culimmada weeyaan culimmaduna waa ahlulfiqhi wاnadar ahlulfiqhi wاnadar waa kuwa ilaahay subxana wa tacaala uu siiyey fiqhiga iyo aqoonta iyo fiirada ay diinta ay u leeyihiin ayuha اkhوa alkhawaat yacnii adduunyadan aynu joogno culunteeda maadiga ah dadku kuma sinna oo qof cilmi maadiya ka jaahila iyo qof aqoonu lihi ma sinna walidaalika ayaa markaa uu xanuun kugu dhaco dhakhtar baad u tagtaa marka uu gaarigu kaa jabo makaanig ayaad u tagtaa marka aad yacnii in talo ku haysato qofka taladaasi aqoon u leh ayaad ka raadsataa talada marka xitaa adduunyada iyo arrimaheega waxa kolba reference iyo marjic laga dhigtaa kolba qofkii aqoon iyo cilmi u leh masaladaasi iyo arrintaasi ku haysataa famaa baaluka marka laga hadlaayo arrimaha diinta iyo arrimaha shareecada marka laga hadlaayo siaasi ayuu ilaahay subxana wa tacaala uu yidhi qul hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun oo waa istifhaam xambaarsan taxaddi weeyaan oo la leeyahay bal waxaad keentaan qof bini'aadmiya oo odhan karaaya eh, waxa siman eh, kuwa cilmiga leh iyo kuwa aan cilmiga lahayn ah, qul hal yastawi aladiina yaclamuun waladiina laa yaclamuun qof bini'aadmiya oo caqli leh oo waxgarad ah oo aqoon lihi marnaba ma simaayo qof cilmi leh iyo qof aan cilmi lahayn waa arrimaha adduunyada ayaan lagu simayn famaa baaluka yacni umuurtii diinta iyo umuurtii islaamnimada ayuha اlأkhوة الkhawaat yacni mowduucani طabcan maaha mowduuc lagu soo koobi karo yani muxaadaro konton daqiiqo ah laakiin waxa aanu tilmaami doonnaa bacd اlishaaraat arrimo yani aynu fiirin doonno oo aynaan aad u sii dhexgeli doonin laakiin waxa weeyaan kutubta culimada ayaa ayaad ugu noqon kartaan in awala ayuha اlikhwa alakhawaat yacni cilmiga xifdigiisu waxa uu ka imanayaa siyaabo dhowra wuxuu ka imanayaa in cilmiga la raadsado masaladaasi waan dul mari doonaa oo ku sii dheeraan maayo wuxuu cilmiga lagu xifdiyayaa oo kale oo lagu ilaalinayaa in cilmiga lagu dul dhiso manhajkii salafka fi اlistidlaali waاnnadar oo laga fogaado manaahijta ahlu bidacu ay u adeegsadaan si ay tafsiir ay uga bixiyaan nusuusta shareecada eh, sida saddexaad ee lagu ilaalinaayo cilmigan shariifkii ama cilmigan sharafta li waa in ahligiisa kuwa xambaarsan la ixtiraamo oo la qiimeeyo oo aan xaqooga ay ummadda ku leeyihiin aan lagu xadgudbin eh, masalo kasta waxay u baahan tahy muxaadarooyin bay u baahan tahy laakiin ayuha اlkhwa alkhawaat waynu dul mari doonnaa awalan waxaa laynaga dalbay in cilmigan la xafido oo la ilaaliyo bimacnaa in cilmigan la doono xadiiska imaam muslim uu soo wariyey radi allahu tacaala canhu ee uu abi hurayre ka soo wariyey wuxuu nebigu salى اllahu عalيه wasalam uu yidhi waman salaka طariiqا yaltamisu bihi cilma sahla allahu lahu bihi ariiqan ila aljanna yacnii qofka raaca dariiq yaltamisu fiihi cilman uu cilmi ku raadsanaayo uu cilmi ku doonaayo sahhala allaahu lahu bihi dariiqan ila aljanna dariiqaa uu cilmiga ku raadsaday aawadeed ayaa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ugu fududaynayaa dariiq uu jannada ku gaadho xadiisku wuxuu tilmaamayaa fadliga uu leeyahay in cilmiga la barto in cilmiga la raadsado fadiilaة الsheekh moxamed ibnu صaalix alcuthaymiin raximah اllahu tacaala ayaa isagoo xadiiskan fasiraya ayaa waxa uu yidhi ariiqa cilmiga lagu raadsanayaa laba nooc weeyaan aلطariiq اlxisi wاطariiq اlmacnawi ariiq xisiya oo bimacnaa uu sheekhu ku fasiray in yani inaad u inaad u safarto inaad ma garanaysaa aad masaajidka aad u lugayso sheekhu meesha xalaqada cilmiga ku leeyahay ood u lugayso waxa weeyaan waa ariiq xusiya weeyaan oo waad lugaysay gaari baad u fuushay diyaarad baad u raacday waxa weyaan waa xisi weeyaan oo imika maselkoo kale marka xalaqada masaajka laga akhriyaayo aad gurigaaga ka timaaddo eed masaajkaad timaaddo waxa weeyaan ariiq xisiya ayaad qaaday dalabatulcilm markay eh, north america ay diyaaradda ka raacayaan siday aljaamic alislaamiya fi lmadiina ay u galaan ama azharka ay u galaan ama jaamicad kale iyo culimo kaleo muslimiin ay cilmiga ay uga dooranayaan waxa weeyaan waxay qaadeen ariiqii xisiga ahaa culimmadii selafkuna ayuha alikhwa walakhawaat yacnii waxa ayna tuseen amilo aad iyo aad u la yaab leh sida ay ugu dadaaleen inay cilmiga ay u raadsadaan oo ay u safraan waxaa tusaale inagaga filan qisada laga soo wariyey saxaabiga weyn ee axaadiista badanna nebiga salى اllahu عalيه waslm ka soo wariyey jaabir bn cabdillaah radi allahu canhu wa can abiihi jaabir bn cabdillah ayuha اlkhwa alakhawaat yacni masiirata shahr masiirata shahr in bil looga yani bil dhan buu wuxuu u safray calى الrawaaxili wa calى اlibil isagoo owrkiisii fuushan fuujan ayuu bil dhan u safray liأjli xadiiثi waaxid yaعni xadiis keliya oo uu doonayay inuu ka qaato cabdilaahi bn unays radi allahu tacaala canhu saxaabigaasi ayuu maqlay xadiiskaasi ayuu nebiga ka wariyey marka way kala fogaayeen bil dhan ayuu awrkiisii ku safray taasi maxay kutusaysaa ayuha khawakhawaat waxay kutusaysaa in cilmiga loo safra ay tahay sunnadii selafkii ay tahay inay tahay ariiqadii dadkii awaliyiinta ee cilmigani ilaahay subxana wa tacala ku manaystay cilmigana faafiyey ariiqa labaad ee cilmiga lagu raadsan kara ee sheekh maxamed uu ka hadlay waxa weeyaan waa ariiq almacnawi waa ariiqa macnawiga weeyaan bimacnaa wuxuu sheekhu yidhi markaad sheekhaaga aad hor fadhido min afaahi اlculamaa ah, wa min butuuni اlkutub buu sheekhu yidhi marka qofka طaalibu cilmiga uu maktabada galo ee kutubta safaxaadka kutubta uu rogrogaayo isagoo baaraya masale sharciya sheekhu wuxuu yidhi wuxuu qaaday ariiq macnawiya xadiiska nebigana wuu soo hoosgelayaa marka aad dhegaysanayso cajalad uu sheekh uu ka duubay masaa'il sharciya iyo kutub sheekhu wuxuu ku leey xitaa adigoo kursigaaga ku fadhiya haakadaa qaal adigoo kursigaaga ku fadhiya ayaa waxaad soo hoos gelaysaa macnahan uu nebigu salى اllahu عalيه wasalam uu tilmaamay oo ah waman salaka طariiqan yaltamisu bihi yaltamisu fiihi cilma sahla اllahu lahu bihi طariiqa ilى اljanna Ah, ayaad soo hosgelaysaa marka yani sheekhu wuxuu inoo tilmaamayaa in ariiqa cilmiga lagu raadsanaya uu yahay ariiq eh, xisiya oo kaa aad u lugaysay ah ama xalaqa cilmiga tag ama masaajka tag ama u safro madiine kale diyaaradu raac ama tareer u raac ama gaadhi u raac eh, ama daabadaadii fuul awrkaagii sidii culimmadii salafku ay samayn jireen iyo ariiq macnawiya oo ah kaa inaad sheekha soo hor fadhiisatay ood ka dhegaysatay amaba aad masaa'isha sharciga aad aad yani boogaga kutubta aad ka akhrayso ama aad cajaladaha aad ka dhegaysanayso yani wahaakada nebigu sala allahu calayh wasalam isagoo ummadda ku boorinaya in cilmigan la xafido waxau nebigu sala allahu calayhi wasalam uu yidhi xadiiska cabdillahi bn mascuud soo wariyey nadara allahu imra'an samica mina shayئa faballaqahu kama samicahu nadara allaahu ilaahay ha nuuriyo oo ha wanaajiyo yanii imra'an samica mina shaen wejigiisa ilaahay ha nuuriyo oo ha wanaajiyo imra'an samica mina shaen qof wax naga maqlay maqaaladeeda maqlay xadiiskayga maqlay faballagahu kamaa samicahu oo dabeetana wuxuu naga maqlay gaadhsiiyey sidii uu maqlay taasi waxay tilmamaysaa ayr kholkhawaad yacni iyaduna in cilmiga inta in dadka la gaadhsiiye ay tahay si lagu xafidaayo oo culimadu waxay leeyihiin cilmigu marka aad dadka aad sii bartaba waxa weeyaan cilmi baad sii siyaadsanaysaa bal waxay idhaahdeen cilmiga markaad dadka u sheegto wuxuu ilaahay ku baray waxay taasi ay kuu sababaysaa inuu cilmigii qalbigaaga u raasikh ku noqdo waa min wasaa'ili xifdi اlqur'aan bay idhaahdeen tacliimu اnnaas cilmigii aad bartay inaad dadka aad bartaa waxa ay yacni sababaysaa in adiguna aad cilmigii aad sii xafido oo qalbigaaga uu cilmigii u ku saldhigo ayib ayuha اkhوة اkhawaaت yani cilmigani waa cilmi yani qiimo badan nebiguna salى الlahu عalيه waslm sida mucaawiya uu xadiiska nebiga ka soo wariyey fi صaxiixayn wuxuu nebigu yihi man yurid اllahu bihi khayra yufaqihu fi اdiin qofku ilaahay subxana wa tacaala uu khayr la doonaayo diinta ayuu fahamsiiyaa inta aanan ka bixin dhowrkan noqdodood aan tilmaamayo waxaa loo baahanyay ayuha اkhوة اkhawaaت haddii la doonayo in cilmiga la xafido oo cilmigu barako u yeesho waa in ilaahay aawadii cilmiga loo dalbo nebiguna salى اllahu عalيه wasalam wuu inooga digey waciid shadiida subxaana allah ayaa ku soo arooray qofka cilmiga u raadsada inuu dheef adduunyo ku helo nebiga salى اllahu عalيه wasalam waxa uu yii nebigu wuxuu yidhi man tacallama cilma mima yubtagى bihi wajhu اllahi laa yatacalamahu إلا ليصيiba bه caرضا من الدuنيا لم يجد carفa الجنة يوم القيامة maن تacalama عilmا مima يubتقى bه وجه الله ninka barta cilmi lagu raadsado uun ilaahay yani raalidiisa iyo wejigiisa عaزa وaجل laa yatacallamhu laa yatacallamhu oo cilmigaasi aanu isagu u baranayn ilaa liyusiiba bihi carada min addunya inuu ku helo mooyaane dheef adduunyo cilmigan adduunyadae injineerinka iyo dhakhtarnimada iyo sayniska iyo addunya lagu raadsadaa laakiin cilmiga qaala allah wa qaala rasuulu salى اllahu alayh waxa lagu raadsadaa wejiga ilaahay ayuunbaa lagu raadsadaa marka cilmigaasi qofka isagu ku dalba ee ku raadsada carada min addunya ilaa liyusiiba carada min addunya caradku waa dheefta weeyaan ama jaah ama dadka soo hor fadhiiso ama magaranaysaa kamarooyinka ha lagaa duubo waxa weeyaan waa arrin khatara weeyaan nebigu salى اllahu عalيه wasalam wuxuu yidhi lam yajid carfa اljannati yowma alqiyaama maalinta qiyaamaha jannada carfigeega nebigu salى اllahu عalيه wasalam waxa uu yidhi ma helaayo buu yidhi ma helayo ayib ayool khawaat yani masaladani masalo khatara weeyaan oo u baahan in aad iyo aad looga digtoonaado sababtu waa maxay waayo waxa weeyaan qofka cilmigii sharcigahaa adduunye ku raadsadaa wuxuu ku dhacayaa khatartaasi inaanu yanii raa'ixadii jannada iyo udugii jannada iyo carfigii jannada laga manciyaay maalinta qiyaamaha waana waxa weyan arrin khatara weeyaan ayool kholkhawaat waxaan xusuustaa Eh, anagoo maalin joogna waxay ahayd baan filayaa yani siddeetanadii ahayd eh, ayaa eh, sheekhuna cabdullaahi cazaam raximah اllahu tacaala ayaa muxaadara ayuu akhriyay markaa sheekhu isagoo muxaadaradii u fadhiya ayaa dabcan waxaa laga duubaayey in muxaadarada akhriyay jazaak muxaadarada ayaa laga duubaayey markaa kamarooyin badan baa sheekh lasoo hordhigay waan hor fadhiyey sheekh hortiisaan fadhiyey raxmat ullaahi calayhi markaa sheekhii kamarooyinkii faraha badnaa ee waxay ahayd taxas bay ahayd muctamar raabida shabaab muslim alcarabi oo sideetanadii caan ahaa culmo badanoo muslimiin ay ka soo qaybgeli jirto loogu talagalay ardayda north america joogtay af carabiga ku hadasha markaa sheekhii kamarooyinkii faraha badnaa sidaa loo soo hordhigay ayaa muxaadaradii hadalkii waday buu joojiyey intuu garhkiisa sidaa u qabtay ayuu waxa uu yidhi akhsha an tadhab haadihi alkamaraat biujuurina waxaan ka cabsanayaa buu yidhi in kamarooyinkaa faraha badan iyo cajaladaha faraha badan ee nalaga duubayaa intuu qalbigu leexsamo oo halkii ilaahay dartii loogu talageli lahaa uu noqdo magaranaysaa ha lagu sawiro youtube ha lagu soo geliyo dadku ha ku daawadaan aad jaah iyo caan aad yeelatid niyaddayadu intay isbedesho ilaahayna subxana wa tacaala ajarkii uu naga xarimo ayaanu ka baqanaynaa marka l khalkhawaad xaqiiqatan yacni dadka wax akhriya ama mu'tamarada ka soo qayb gala ama cajaladaha laga duubo eh, aniguna aan ugu horeeyo waxaan naftayda kula talinayaa in mar walba lagu dadaalo in iyada ilaahay khaalis yanii looga dhigo waayo xn qalbigu ayuhalikhwa walakhawaat si yar oo sahla ayuu u ilan karaa dadka lasoo hor fariistaana waa fitno sideedaba waa fitno walidaalika ayaa imaam axmed iyo culimo badan oo salafkii ka mid ah waxay aad iyo aad u karaahiysan jireen in marka ay suuqyada waddooyinka marayaan inay dadku soo raacaan way karaahiysan jireen oo waxa weeyaan waxay aad iyo aad u necbaayeen waxa shuhrada la yidhaah ayay aad iyo aad ayuha اkhوalkhawaad ay u nacbaayeen oo may jecleen ayb cumuuman eh, xadiiskan wuxuu inooga digayaa ayuha اkhوalkhawaad in aad iyo aad loogu dadaalo in caan la noqdo oo ma garanaysaa cilmiga diiniga dheef addunya loo ama maal ama jaah ama magac waxay doonto ha ahaato eh, sheekh eh, maxamed saalix bin cuthaymiin raximah اllahu tacaala ayaa waxa uu ka hadlay ishkaal in dadka طulaabilcilmigu ay xadiiskan ay ka fahmi karaan oo ah ayib maanta waxaan jaamacada ayaa la galaa shahaadooyin baa la qaataa qofkii markuu shahaadadii qaato waxaa laga yaabaa inuu yani brofeseer ama dictor ama ustaad machad iyo jaamicad iyo madrase uu ka noqdo xadiiskan qofkii muu soo gelaya iyo waciidkan shadiidka ah sheekh maxamed saalix bin raximah allahu tacala isagoo su-aashaa ka jawaabaya ayaa wuxuu waa su-aal ay dad badan isweydiiyeen baqashana waxay ku keentay dad badanoo mukhlisiina oo tulaabi cilmiya iyo culamo ah marka waxaanu kaga jawaabaynaa buu yidhi raximah allahu tacaala haddii qofka jaamacadda shahaadada ku qaadanaya ashariica ow alxadiid ow alfiqh ku qaadanaya qofkaasi ayuha alikhwa alakhawaat wuxuu sheekhu yidhi haddii uu u jeedo yacni magac ku yeelo waa ustaad fi ljaamica ama uu u qaadanayo hadhow lacag ku qaado wuxuu sheekhu yidhi waad hoogtay buu yidhi wa waanad khasaartay haddii niyadaadu ay saasi tahay sheekhu bi alkalimaat alwaadixaat ayuu ku yidhi sharaxa riyaad saalixiinka wuxuu yidhi waad hoogtay waanad khasaartay haddii cilmiga barashadiisa iyo shahaadaduhu ay kaa yihiin dheef adduunyo ku hel waad khasaartay buu yidhi laakiin buu yidhi waxaa maanta adduunyada ka jirta ayuhal khulakhawaat in ah, ay dhacday eh, yani ah, dadku ay qiimeeyeen shahaadadaha buu sheekhuy oo waxaa laga yaabaa nin caalima oo jabal ah dhinaca cilmiga hadduuna shahaadaha sidan aan loo ogolaan inuu jaamacaddii wax ka dhigo de waa nin laga yaaba inuu muxadis yahay inuu faqiih yahay usuuliya lugawiya bimujarad lannahu laa yaxmil shahaada jaamiciya aan loo ogolaan inuu duruusta cilmigeeda jaamicad ama machad uu ka dhigo waana musiiba weyn xaqiiqatan waayo laga yaaba dad badanoo shahaadaad jaamiciya sitaa oo culumta shareecada ku sitaa ayaa waxa weeyaan aan aqoon badan diinta u lahayn amaba iska ilaabiba ayib sheekhu wuxuu yidhi marka min hada albaab waxa u bannaan buu yidhi dadka tulaabi cilmiga ah inay jaamacadahaasi galaan oo shahaadaha qaataan laakiin mar walba waa inay niyadooda ay muraajaca ku sameeyaan niyadooda waa inay xisaabiyaan oo ay ma garanaysaa isweydiiyaan mar walba maxaad shahaadadan u qaadanaysaa kuliyat shareeca maxaad uga baxday kuliyat alxadiis maxaad u gelaysaa min ajli jahaada min ajli اlmaal min ajli ashuhra min ajli اljaah ma inaad caan noqoto ma inaad lacag hesho ma in lagu yidhaho waa dictor magister buu sharciye caqiide ku sitaa hal hada huwa alhadaf haddi saa tahay waad khasaartay laakiin haddaad isle dariiq ku bannayso si aad dacwada aad u fidiso si aad cilmiga dadka aad u barto si aad macaahiddaasi jaamicadahaasi aad u gasho ood wax uga dhigto liannahu waxaa ka buuxa niman aan cilmi waxba ka garanayn ama niman culimo sheeganaya oo laakiin manaahijtooda cilmigii ay ku dhisan tahay usuul bidciga ay ku dhisan tahay ama caqlaaniyiin waxaan ujeedaa kuwa casraaniinta la idhaha ha noqdaan ama ha noqdaan xitaa qaar diintaba aad uga fogoo doonaya inay dadka amarin habaabiyaan ayuha اlkhwa alkhawaat nuqdadda taa ku soo xigtaa waxa weeyaan cilmigan sharciga waxaa ayuha اlkhwa alkhawaat waa in uu ku dhisnaado manhajkii slafka anu ku dhisnaado waayo waxaa maanta soo baxay manaahij munxarifa manaahij fara badan oo munxarifa ayaa maanta soo baxday oo ariiqii salafka ka leexsan e, masaladaasina ayo ikhwa akhawaad maaha masalo yacni in laga wawaabto ama laga leexdo u baahan maa waa in masaladaasi siday tahay loo wajaho oo loo sheego waayo waxa weyaan hadihi amaana cilmiya waa mas-uuliya amaam allahi tabaaraka wa tacaala kul man calima alxaqa qof walow xaqa ogaaday waxa ku waajiba khaasatan casrigan aynu nool nahay inuu cilmiga sida u yahay u faafiyo waayo ayuha اkhوa اlakhawaat yani sheekh fadiilaة اlcalaama maxamed salix بn cuthaymin raximah اllahu tacaala ayaa dhowr jeer baan kutubtiisa ka akhriyey isagoo ka hadlaaya sababaha loo baahan yahay in cilmiga loogu dadaalo khaasatan casrigan aynu taagannahay khaasatan casrigan aynu taagannahay dhowr meelood baan ka akhriyey isagoo saa sheekhu leh wuxuu idhaahdaa awalan sheekhu raximah اllahu tacaala in cilmiga lagu dadaalo awalan waxa weeyaan waa inaad adugu yacnii aad naftaada aad ka rafcido jahliga waxa weeyaan ilaahay waa inaad calaa basiira aad ku caabuddo markaad iminka aad weysaysanaysid ama markaad tukanaysid ama markaad xajiyaysid adigoo noor america ka tegey oo kacbada ku dawaafaya oo jabaraadka tuuraya oo carafa taagan haddii aad soo qalbigaaga ay xaadir ku tahay nebigiibaa saa u xajiyey nebigiibaa saa u dawaafay nebigii baa eh, carafo saa u istaagay adkaartaas uu akhrihi jiray isagaad adkaartii aad kaga dayanaysaa waxa weyan aynu ikhla khawaad cibaadada noocaasi waa cibaado aad iyo aad u qiimo leh waayo awalan calaa basiira ayaad ilahay ku caabudaysaa markaad rukuucayso eed u rukaacayso nebigu rukuucay markaad sujuudayso ee u sujuudayso nebigu sujuuday sal allah alay awalan waa cibaado cilmi ku dhisan nebiguna sala allahu alay slam wuxuu yidhi salluu kamaa ra'aytuminu usalli aaniyan ayuha alikhwa alkhawaat waxa weeyaan bal shucuurkaaga iyo dareenkaaga qiyaas markaad cibaadaysanayso aad takhayulkaaga waxaad tasawursanaysaa inaad u cibaadaysanayso sidii nebigu u cibaadaystay inaad u ajiyeysa siduu nebigu u xajiyey marka cilmiga waxaad ugu baahan tahay awala waqabla kuli shay inaad adugu aad iska rafcido jahliga aaniyan inaad jahliga ka rafcido walaalahaaga muslimiinta ah wuxuu sheekhu kaloo idhaahdaa in shareecada la difaaco markuu leey shareecada in la difaaco wuxuu soo hosgeliyaa nuqdado kale point kale ayuu sheekhu soo hosgeliyey oo ah wuxuu yidhi waxa maanta faafay buu yidhi bidac fara badan iyo afkaar fara badan oo khabiisa ayaa faaftay sheekhuna subxaana allah yani wuxuu yidhi yani xata albidac buu yidhi tatajadad oo bidicii afar qarni hore jiray qaar ka duwan baa maanta soo baxay xaqiiqatana mulaaxadadaasi sheekhu uu sheegay waa mulaaxado muhima oo loo baahayay inay dadka culummadu ay fiiro gaara ay siiyaan in bidcadu laysku mashquuliyo bidicii hore u jiroo keliya laakiin bidaca maanta jira oo laga yaabo inay fii bacdi aljawaanib ay ka khatar badan yihiin bidaciis ay salafku ay la kulmeen waxa weeyaan waa in bidac laga hortago buu sheekhu yidhi wuxua kale oo sheekhu yidhi yacni waxaa cilmiga maanta loogu baahan yahay waxaa jirta buu idhaahdaa fawdo ayaa jirta dhinaca fadwada ah oo qof walbaaba iska fidyoonaya masaladaasi dib baan uga hadli doonaa fawdada dhinaca fadwada ah oo waa yacni in qof walbaaba uu fidyoonayo kii journaliistka ahaa kii website meel ka furtay kii magaranaysa waxay tole idaacad yar meer kulihii waxa weeyaan kii siyaasiga ahaa kii xataa cilmaanigii liberaaligii ayaa le waxa weeyaan yaa annaga noo diida inaan qur'aanka iyo xadiista iyo nusuusta shareecada aanu tafsiir annaga nagu gaara inaanu ka bixinno yaa noo diidaya markaa sheekh wuxuu foodadaana in laga hortaga ayaa loo baahanyay bal sheekhu ayuha ikhwa alakhawaat wuxuu tilmaamay markuu sharxayo axaadiista ay ka mid yihiin imaadat اlأdaa min aariiq in ariiqa laga zuuliyo in dhibta hor taalla xadiiska waad xadiiska abu hurera taqaanaan waxaa weeyaan inuu iimaanku yani dhowr iyo toddobaatan ama dhowr iyo lixdan laamood ama qaybood uu yahay aclaaha waxa weeyaan waa in laa ilaha illa اlah weeyaan waadnaaha imaadat اlأdaa can اariiq xadiiska axaadiista lamida ee sheegaysa fadliga ay leedahay in dhibta dariiqa laga leexiyo ayaa sheekhu wuxuu idhaahdaa yacnii dhibaatada dariiqa laga leexinaya waa laba nooc buu yidhi waa dhibaato xisiya iyo dhibaato macnawiya wuxuu sheekhu yidhi raximah allahu tacaala haddii dhibaatada xisiga ah ee dariiqa muslimiintu ay marayaan haddii dhalooyin iyo quraarado iyo qodax iyo dhagax lagu daadiyey uu u leey waanad ogtihiin yacni xadiiska ninkii yacnii laan geed oo dadka dhibisay ayuu dariiqa muslimiinta uu ka leexiyey waxa weyn ajar badan buu ayuu ku helay haddii ajarkaasi lagu helay yacnii dhibaatadaasi xisiga ee dariiqa taallay ee laga leexiyey sheekhu wuxuu yidhi raximah allahu tacaala waxa ka ajar badan buu yidhi in dariiqa macnawiga ah oo ah dariiqa diinta dariiqa caqiidada dariiqa islaamnimada oo laga leexiyo dhibaatooyinka macnawiga ah sheekhu wuxuu yidhi raximah اllahu tacaala waxa maanta jirta buu yidhi afkaar khabiisa iyo akhlaaq sayi'ah labadan waxay u baahan yihin buu sheekhu yidhi raximah اllahu tacaala in ariiqa muslimiinta laga leexiyo oo waxaa yani fadligaasi ayaad helaysaa inaad ariiqii macnawigaha muslimiintaha dhibaatooyinkii la dhigay oo ka kooban afkaar khabiisa ayuu ku magacaabay afkaar xun iyo Eh, akhlaaq sayi'a maantana meel walbaa lagu faafinaya waxaa loo furtay mu'asasaad waxaa loo furtay websiteyo waxaa loo furtay fadaa'iyaad shirar baa la qabtaa waxa weeyaan muslimiinta maanta hasw fikriya oo diintooda lagu baabiinayo xididada lagu saarayo ayaa galbeedka iyo cumilooyin kuwa eh, eh, u shaqeeya owrkilaalayaasha u ah ayaa howlahaa sii wada marka dadka u banbaxa culimmada khaasatan ilan iyagu ilaahay cilmigii siiye ee dhibta is hortaaga sheekhu wuxuu leeyahay ariiqii macnawigaha ee muslimiinta ayay dhib ka leexiyeen marka waa ilaalintii cilmiga ayay tahay ilaalintii cilmiga la ilaalinayey ayalakholkhawaad yacnii in afkaartaasi waa in aad iyo aad in looga hortago oo lays hortaago haddaba waxaan leenay waa in manhajkii salafka lagu soo noqdo baynu leenay ilan ayolakholkhawaad yacnii qof walbaaba wuxuu leeyahay maanta aniga xaqa waafaqsan maanta wuxuu qof walbaaba leeyahay anigaa ariiqi xaqaa ku taagan ah, ka suufigii wuxuu ku odhanayaa qaala allahu qaala rasul lah sal slam ka eh, eh, ashcarigu wuxuu ku odhanaya qaala allahu qaala rasuulu lahi sala allahu alay wasalam iska daayo waxaan xitaa shiicadii baa ka odhan se qaala allahu wa qaala rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam waxa weyaan acdaa lislaam min alcilmaaniyiin laftoodii ayaa maanta waxay soo xidheen shaar islaam bay soo xidheen oo waxay doonayaan in tafsiir iyo sharax nusuusta shareecada laga bixinaayo iyaga u gaara inay ummadda ay soo hordhigaan o idhahdaan annagu waxaanu leenahay qaala allah wa qaala rasuulu lah sala allahu alay wasalam ayaanu leenahay kullun yadacii waslan bileyla waleyla laa tuqiru lahum bidaka waxa weye sida ninka gabayaagu lahaa waxa weeyaan nink walbaaba wuxuu sheeganayaa inay leeli jeceshay waa haweeney weeyaan waleyla laa tuqiru lahum bidaka leelina ma qirayso oo nimankan wada sheeganaya inay leyli inay iyadu jeceshay ninna jacayl inay u hayso ma garanaysaa leyli ma ogola walidaalika ayuha اikhوa اlakhawaat yacni cid walbaa waxay sheeganaysaa inay iyadu iyagu ay xaqii ay ku taagan yihiin walidaalika ayaa alimaam الshaaطibi muwaafaqaadkiisa waana kitaab aad iyo aad u qiimo badan juska saddexaad safxadda laba boqol iyo sagaaliyo siddeetan ayaa masaladan buu kaga hadlay oo waxa uu yidhi laa تجد firqa min alfirq اdaalla wuxuu yidhi lagama ma heli kartid buu yidhi koox ka mida kooxaha hallaabay iyo kuwa axkaamta isku khilaafay dhinaca furuucda iyo dhinaca usuusha mid walbaaba madhabkiisa wuxuu u deliishanayaa bidawaahiri min aladila wuxuu yidhi bal buu yidhi bal qad shaahadnaa waa alimaam shaatibi raximah اllahu tacala saaxib muwaafaq kitaabkiisaasi iyo uu ku qoray wuxuu yidhi waxaanu aragnay buu yidhi kuwo fusaaqda ka mid ah oo calaa masaa'il اlfisqi masaa-isha faasiqnimada ay ku dhaqmaan ayaa waxay u deliishanayaan buu yidhi adilo ay u nasbeynayaan ila الshariica waaya wa fii kutubi الtawaariikhi wاlakhbaar kutubta taariikhda ka warantaa iyadana waxa aan ku aragnay buu yidhi dad badan oo saasi yeelay marka maantana waa dhab weeyaan waxa weeyaan yani ashaatib raximah اllahu tacaala yani wakhti aad u horreeyey ayuu ka warramayaa laakiin daahiradaasi way jirtay muuqaalkaasi in qof walba xitaa uu leeyahay yani fusaaqda kuwa ka mida ah, ayaa waxa ay deliishanayaan subxaan allah yani fisqigoog waxa ay u deliishanayaan yani adilo ay odhanayaan waa adiladii qur'aanka waa iyo adiladii sunnaha taasi maxay ku dhacaysaa ayuha اikhwa akhawaat waxay ku dhacaysaa ayuha اlikhwa alakhawaat waa in nusuustii la gelinayo ta'wiil faasida wa ta'wiilu اlfaasid jinaayo weyn buu shareecada ka galay iyo muslimiinta iyo diinta intaba waxa weeyaan rafdiga raafidada ictizaalka muctasilada khuruujka khawaarijta iyo firaqii faraha badnaa ee ariiqa sunnaha iyo jamaacada ka leexday intaba waxa sabab u ahaa inay ta'wiil faasida ay geliyeen nusuusta shareecada ay ku fasireen macne qallooca aayaadka kitaabka ilaahay iyo sunnaha rasuulka salى اllahu alay wasalam sheekh alfaadil doctor cumar alashqar xafidahu اllah ayaa wuxuu leeyahay risaalad uu kaga warramaayo yani fasaadka uu ta'wiil ku dhaliyey dabcan atawiil faasid buu jeedaa marka risaaladaasi waa risaalad yar weeyaan Eh, wuxuu ku sheegay muqadimada risaaladaasi wuxuu yidhi maraan aan baxi aan ka samaynayey eh, mowqifka iyo caqiidada ahlusunna waljamaca ay ka qabaan fii asmaa illahi wa sifaati kitaabna wuu leeyahay oo mawduuca sheekhu ka hadlay waana min axsan اlkutub eh, lagaga hadlay casrigani caqiidada ay ahlu sunnuhu ka qabaan magacyada ilaahay iyo sifooyinka ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yidhi markaan mawduucaasi wax ka qorayey ayaa wuxuu yidhi mawduuciibaa wuxuu ila galay mawduucu ta'wiil buu ila galay buu yidhi wuu ila taraaray waxa aan ku baraarugay buu yidhi yacnii ahlulbidac jahmiyadii iyo muctaziladii iyo iyo ashaaciradii yacnii e, kooxihii dariiqa xaqa ka leexday iyo albaطiniya waa kuwa ugu daran weeyaan ee yidhaahda nusuusta qur'aanku waxay leedahay macno daahir oo muuqda iyo macno baaطina oo muuqda shiicaduna madhabkaasay qabaan waayo waxaa laga yaabaa inaad maqasheen eh, eh, eh, inay aayadaha qur'aanka ay ku fasiraan macno ka duwan macnaha ka muuqda oo ah madmuunkii iyo muxtawihii iyo mafhuumkii uu ilaahay subxana wa tacaala uu ka rabay aayadahan qur'aanka ee nebigiisa sala allahu calay wasalam uu waxyooday cumuuman sheekhu wuxuu yidhi mawduucii baa ila taraaray buu yidhi markaa waxaan doonayba inaan isaga laftiisa baxdi ka sameeyo ta'wiilku dhibaatada oo muslimiinta uu ku keenay laftiisa inaan baxsi ka sameeyo ayaan doonay buu yidhi dabeetana wuxuu qoray risaaladdaa ayuu qoray dabcan mawduuc waa mawduuc khatar ayo ikhwan akhawaat oo sidaan idinku idhi waxa weeyaan khuruujkii khawaarijta iyo ictisaalkii muctasilada iyo rafdigii raafidada iyo dhibaatooyinkii baatiniyiinta iyo zanaadiqada iyo kooxihii ahlubidac ahaa ay ummadda u keeneen iyo caqiidada ay soo gaadhsiiyanayeen ikhwa akhawaat waxa weeyaan ta'wiilkaasi faasidkaa ayaa sabab u ahaa markaa sheekhu raximah اllahu tacala doctor cumar shekh baan u jeedaay wuxuu yidhi waxaan arkay buu yidhi in eh, bisababi ta'wiil اlfaasid ta'wiilkaasi faasidka aawadii in wax ilaahay subxana wa tacaala xaaraantimeeyey la xalaashaday in sharaa'ic ilaahay subxana wa tacaala la dejiyey lagu jebiyey in caqiido caqaa'id qur'aanka iyo sunnaha ku sugan yacnii lagaga tallaabsaday bimacnaa waxa weeyaan fasaad yacnii heerkiisa yani aan la qiyaasi kareen ayuu ummadda u geystay maantana ayuha ikhwa akhawaat ta'wiilka faasidkii ee lagaga leexday manhajkii ahlu sunna waljamaca fi اlistidlaali waاnnadar khatar weyn ayuu ummadda ku hayaa waxaad maqashaan yani tabcan maanta ma odhanayaan waxa weeyaan qur'aankii sunnahaanu diidana ma odhanayaan ee waxay odhanayaan ayuha alikhwa alkhawaat maselkii oo kale cibaaraadka yani ay qurxinayaan tajdiid alkhiaab addiini taban alkhiaab sharci baynu naqaanay tajdiid alkhiaab addiini waa in la cusboonaysiiyo khiaabka diiniga ah ayb khiaabkan diiniga ah inaguna qur'aanka sunnaha aynu naqaano allah wa qaala rasuul iyo ijmaacii culimada abcan in aqwaashii culimada maxaa tajdiidka lagu samaynaya waa maxay seebaa loo cusboonaysiinayaa usuusha iyo dawaabidda u taala tajdiidkaasi waa maxay waxaad maqasheen ayuha ikhwa akhawaat oo maanta aad u caan baxay waxa lagu magacaabo tayaar alwasatiya طبعا الوسطية وكذلك جعلناكم أمة وسطا ومصطلح شرعي oo in warada في kitaaب اللahi سubحaanaه وataعaaلى laakiin marka aynu maanta aragnay koox yani intiina mutaabacada ku samaysaa yani kitaabaadka islaamiyinta iyo culumul islamkuna waxay aqoon badan baad u leedihiin oo inaan sii inaan aad u sii dhex galo ma doonayo laakiin cumuuman waxa maanta jira tayaar ka kooban e, culimo iyo mufakiriin e, qaarkood xitaa ay casraaniyiin yihiin ayaa waxay dhahdaan waxaanu nahay tayaar wasaiya haddaba waaye ummaddii baad iska socdeen waxaad ummadda iskaga socdeen waxaad leedihiin waxaanu leenahay manhaj annaga noo gaara المaاصd المaصاaلح والمaفاasد يعني أصmاaع iyo eroyo iyo alفاaظ aسلkeegu شhareecada iyo kutubta yani culimada ay ku qoran tahay ayaa inta yani laga dhigtay laafitaad ayaa waxaa la doonayaa in lagu soo kobciyo فahm iyo فiqhi khilaafsan فahamkii iyo فiqhigii ku dhisnaa manhaجka salفku ay raaceen fi اlاstidlaali والnadar watacaamul maca الnusuus الsharciya ayaa lagu khilaafaya marka yani waxa weeyaan culimmada yani aad yani dabdiga ugu samaysay macnaha alwasaiya aadna aan u jeclaystay waxaa ka mida fadiilat sheekh moxamed salix bn cuthaymiin haddii aad doonaysidna waaad ku noqon waxaad ku noqon kartaa kitaabkiisa fataawa arkaan alislaam su-aal laga weydiiyey qaybta hore ee caqiidada la xidhiidha jawaab fiican buu ka bixiyey jawaabta uu sheekhu ka bixiyeyna waxa weeyaan aad iyo aad bay uga duwan tahay ayuha اlkhوa alkhawaat sida ay u sharxaan nimanka maanta isku tilmaamaa yani tayaar اlwasadiya wa tayaar اlictidaal culimmada kale su-aashay iska weydiisay musطalaxan ama terminolojigan cusube la soo kordhiyey waxaa ka mida ah fadiilaة الsheekh cabdiraxmaan cabdikhaaliq oo su-aalo badan iska weydiiyey tuhum badanna geliyey oo farta ku fiiqay dadkan iyagu intay ummaddii iska sooceen leh waxaan nahay tayaar alwasaiya tayaar اlictidaal baan nahay ayb akhi waxa weeyaan waxaa jira manhajkii ahlu sunnaha waljamaca waxaa jira dariiqadii salafka ayaa jirta waxaa jirta qawaaciddii ay ahlu sunnuhu raaceen fii fahmi aayaati اlqur'an axaadiis nebiy sala اllah alay slam manhaj alistidlaal wanadar oo salafkii loogu yaqaanay baa jira idinku dariiqadan cusubeed keenteen waa maxay weeyaan marka aynu khol khawaad yacni waxyaabaha si faraha badan ee maanta ummadda dhex qulqulaya fadaayaadka iyo websaytyaduna ay sii siyaadiyeen confusionka ama shakiga iyo tashwiishka ay ummadda ku keentay ayaa u baahan in loo noqdo maxay manhajkii salafku ay raaceen fi اlistidlaali waاnadar iyo fi اlistinbaaط sida axkaamta sharciga loogala soo dhex baxo kitaabka ilaahay iyo sunnaha rasuulka salى اllahu عalayhi wasalam ayuha ikhwa alkhawaat siduu uh, aimaam uh, alimaam muslim raximah اllahu tacaala muqadamida muqadamada saxiixiisa uu ku sheegay uu kaga soo wariyey culimmada islaamka waxay idhaahdeen yani berigii hore laysma weydiin jirin asaaniidda xadiiska yaa kuu sheegay yaad ka warisay sheekhaad ka warisay yaa ka sii wariyey laysma weydiin jirin baa layidhi laakiin markii ay bidici faafeen ay noqotay yani in ahli bidicii ay ummada soo dhex geliyeen axaadiis baatila axaadiis nebiga lagaga been abuuranaayo ayaa maxay idhahdeen sammuu lanaa rijaalakum sammuu lanaa rijaalakum nin allaale ninka idhaa xadiis baa nebiga sala allahu calay wasalam aan ka soo warinayaa waxaa lagu yidhi sammuu lanaa rijaalakum rijaalu sanad ah, cidda aad xadiiska aad ka warinayso fulaan xadaanii fulaan can fulaan can fulaan raggani waa ayo maxay yihiin caqiidadoodu maxay tahay iqaad ma yihiin ma rag in saadiqiina ma beenayaalba dadkani maxay yihiin samuu rijaalakum baa lagu yidhi marka ayuha ikhwa alkhawaat manhajka salafka fi اlistidlaali waاnadar waxa weeyaan waa manhaj daruuriya oo maanta haddii la doonaayo in la ilaaliyo cilmiga sharafta leh muxaadarada mawduucay waxa weeyaan waa xifdu alcilmi الshariif waa ilaalinta cilmiga sharafta leh haddii la doonayo in la ilaaliyo waxa weeyaan waa in fatwada iyo cilmiga barashadiisa waa in lagu duldhiso manhajkii salafka ridwaan ullahi tacala calayhim eh, waxaan ku soo koobayaa nuqdadani eh, hadallo aan ka soo naqilayo alimaam ashaatib raximah اllahu tacaala muwaafaqaadka kitaabkiisaasi ayuu nusuusan uu ku qoray awalan eh, waxa uu yidhi mujaladka shanaad safxadda laba boqol iyo saddexiyo konton ayaa waxa uu yidhi almufti qaa'imu fi اlumma maqaama nubuwa muftiga dadka u fidyoonaya awala wa qabla kuli shayba waxa weeyaan waxa uu taagan yahay oo ummadda u taagan yahay meeshii nebiga yacni ashaatib raximah اllahu tacala muxuu doonayaa inuu inoo sheego wuxuu doonaya inuu inoo sheega ayuha اlkhwa alkhawaat waxa weeyaan nin maqaamkii nebiga taagani markuu ummadda u sheegaayo uu leeyahy waxaas hada xalaal wa xaraam liqowlihi tacaala liqowli nebiy sala allahu alay slam markuu ummadda uu leeyahy waxbaa laydinka xaaraan yeelay waxaasina waa xalaal waa inuu hadalkiisa raaciyo burhaan iyo daliil iyo xujo min kitaab illaahi wa min sunati rasuuli sala اllah alay salam aqwaasha culimada waa inuu yaqaano ijmaacii salafka waa inuu aqoon u leeyahy laakiin nimanka yacni tiifiyada fadaa'iyaadka iyo internetka ka daldalmaaya ee aan kitaabka ilaahay aqoonta aanu lahayn ee sunnaha rasuulka aan aqoon haddana doonaya inay ummadda ku yidhahdaan waxaasaa xalaala iyo waxaasaa xaaraana iyagoo fadwadooda iyo manaahijta istidlaalka iyo nadarka ay u raacaan ku duldhisaaya aaraa iyo masaalix kaadiba oon oon diinta ku dhisneen waxay weyan kuwaasi maaha kuwa manhajkii salafka raacsan sidaa aawadeed ayaa yani ashaatib raximah allahu tacaala u leeyahay muftigu wuxuu ummadda u joogaa meeshii nebigu salى اllahu عalayه wasalam ummadda u joogay cibaaraadkiisa waxaa ka mid ah ayuha ikhwa alkhawaat inuu yidhi kulu ma jaءa mukhaalifa lima calayhi الsalaf الصaalix fahuwa الضalaalu bicaynihi muwaafaqaadkiisa juska saddexaad safxadda laba boqol iyo sideed iyo afartan ayuu ku yidhi saas weeyaan wuxuu kale uu yidhi raximah اllahu tacaala wuxuu yidhi haddaan hadalkiisaan macneeyo kulu ma jaءa mukhaalifa lima calayhi الsalaf الصaalix wax walba oo la sheegay oo khilaafsan wixii salafku ay ku sugnaayeen fa huwa dalaalu bicaynihi waa baadida lafteedii weeyaan waxaa kaloo yidhi alxadar alxadar min mukhaalafati اlawaliin ha laga digtoonaado oo halaga digtoonaado in salafkii la khilaafo waayo waxa weeyaan wixii fadli ahaa alwaluuna axaqu bihi salafkii ayaa maalinkaa maanta ah mutaystay buu alimaam الshaaطib raximah اllahu tacaala uu yidhi haddii in laga leexdo yani in wixii dadkii hore ay raaceen ee salafkii ahaa waxa weeyaan waxa lagu dhammaanayaa buu yidhi wuxuu ku magacaabay ilى الtacaarudi واlاkhtilaaf haddii ictibaar la siin waayo fataawihii salafka iyo cilmigii salafka iyo sidii ay salafku u fahmeen kitaabka ilaahay iyo sunnaha rasuulka salى اllahu عalيه wasalam waxaa lagu dhacayaa buu yidhi ilى الtacaarudi واlاkhtilaaf iska hor imaatin iyo iskhilaaf culimmada qaar ka midna waxay idhaahdeen iyaaka an taquula qowla laysa laka fiihi salaf iyaaka an taquula qowla laysa laka fiihi salaf waxaad iska jirtaa inaad tiraahdo qowl aan salafkii aanay kaaga horrayn fain tanaasactum fii shayin farudduuhu ilى اllahi wالrasuul fain tanaasactum fii shayin farudduuhu ilى اllahi wالrasuul waa in ilaahay rasuulkiisa wixii la isku khilaafo waa in ilaahay rasuulkiisa loo celiyo ilaa kitaab illaahi waa in nebi kitaabka ilahi loo celiyo wa ilayhi ay ilaa shaksihi nebigu markuu noolaa in isaga loola noqdo sala allahu alay slam markuu dhintayna ilaa sunnatihi sala allahu alay slam manhajkaasi salafiga ah ee waadixa ee cad waa kii ahlu sunnuhu ay ay raaceen maantana ayuha اlkhوa alakhawaat yacni haddii la doonayo in cilmigan sharaftale la ilaaliyo marka la xafido marka la dhigto marka la fidinaayo marka la fadwoonaayo marka caamada wax loo sheegaayo marka laga hadlaayo qadaayaadka waaweyn ee ummadda maanta wajahaya kuwa siyaasiga ah kuwa dhaqaalaha ah kuwa magaranaysaa mustaqbalkooga iyo aayatiinkooga khuseeya haddii aan fataawooyinka laga bixinaayo iyo buxuudta laga qoraayo haddii aan lagu salayn manhajkaasi salafiga ah ee kitaabka ilaahay sunnaha rasuulka ijmaaci culimmada yacnii ku dhisan haddaan kaa la raacin baadi iyo dalaal baa lagu dhacaya muxaadarada maan dhammayn taqriiban nidaamooyin aan kale barkayga gaarayen kale laakiin waxaan rajaynayaa insha allah in aan dhammaystiri doono marar kale wbaaraka allahu fiikum wajazaakum allahu khayra wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wbarakaatu bismi اllahi الرحman الرaحيim in alxamdu lilah naxmaduh wnastaciinuh wnastaغfiruh wnacuudu biاllahi min shuruuri anfusina wmin sayi'aati acmaalina man yahdihi اllahu falaa mudila lah wman yudlil falaa haadiya lah وأشhهadu an laa ilaha ilا اllah waxdahu laa shariika lah وأشhهadu ana muxamada cabduh warasuuluh slى اllahu عalayh waslm ya ayuha aladiina aamanuu اtaquu اllaha xaqa tuqaatih wlaa tamuutuna ila waantum muslimuun ya ayuha aladiina aamanuu اtaquu اllaha waquluu qowla sadيida yuslix lakum acmaalakum wayغfir lakum dunuubakum wman yuطc اllaha warasuulahu faqad faaza fawza caظiima ama bacd ayuha اlإkhوة wاlakhawaat aلsalaamu عalaykum waraxmat اllahi wbarakaatuh muxaadaradani ayuha اlإkhوة waxay dhammaystir u tahay muxaadaradii maanta aan ka akhriyey mu'tamarka ee ku magacowneyd ilaalinta cilmiga sharafta leh waxaan filayaa qodobkii aan marayay muxaadaradaasi dhammaadkeega waxa uu la xiriirsnaa ama uu ku tacalluqay in la iltizaamo manhajkii salafka ee la xidhiidhayey fi اlistidlaali waاnnadar istinbaadka axkaamta shareecada iyo sida xukunka loogala soo dhex baxayo nusuusta sharciga ah kitaabka ilaahay sunaha rasuulka salى اllahu alayhi wasalam oo aynu nidhi manhajkaasi ciddii ka leexataa waa cid aan xafidin waa cid aan ilaalin cilmigan sharafta leh ee ku dulqotoma kitaabka ilaahay subxaanaه wa tacaala sunaha rasuulkiisa salى اllahu alayh wasalam iyo wixii salafku ay isku ijmaaceen ama isku waafaqeen waxa ayuha اkhwa wاlakhawaat caalam اlislaami maanta waxaa dhex qulqulaya itijaahaad tayaaraat manaahij fara badan oo kala duwan lakiin walilasaf الshadiid dadyooga manaahijtaasi iyo eh, afkaarta iyo tayaaraadka ee eh, tabaniyaya ay yihiin kuwo ka leexday eh, manhajkii salafka manhaj salaf fi listidlaali wannadar masaladaasina ayo ikhwa alkhawaad masalo inay si sahlay inagu dhaafto maaha waa in in badan laysdul taago oo dadka ahlucilmiga طulaab اlcilm dadka u intisaaba manhajka salafiga iyo ahlusunna waljamaaca waa inay noqdadaasi iyo qodobkaasi waa inuu aada iyo aad ugu weynaado eh, kolkaasi maadaama aynu yidhi yani cilmigan sharaftana waxaa lagu xafidi karaa iyadoo la iltisaamo manhajkaasi oo ah manhaj ayuha ikhwa alkhawaat simaadkiisa waxaa ka mid a ah, eh, tacdiim nusuus oo culimada eh, manhajkaasi raacday kuwoyga hore kuwa maanta nool intaba waxaad ka arkaysaa kitaabaadkooga yani khudabkooga duruustooda inay sunnaha inay nusuusta sharciga eh, kitaabka ilaahay iyo sunnaha rasuulka sala allahu alay salam ay tacdiimiyaan oo ay aada iyo aada ay u weyneeyaan oonay ku khilaafin yani iyagoo sheeganaya in nusuustu ay caqliga khilaafsan aanay khilaafin iyagoo sheeganaya ma garanaysaa yacni ujoodooyin kale sida suufiyada eh, sida sahalka uga dul tallaabsata aayadaha ilaahay iyo sunnaha nabiga sala allahu alay wasalam eh, bisabab yani riyooyin ay mashaayikhdooda arkeen ama ma garanaysaa dadka ay ku abtirsadaan yani khuraafaad ay uga warrameen amaba in eh, shiicada oo kale oo iyaguna xoog saara aqwaasha yani dadka ay tacdiimiyaan ama dadka ay weynaysiiyaan lakin ahlu sunnuhu iyo manhajka salafigu waxa uu ina barayaa in aada iyo aada loo tacdiimiyo eh, aayadaha ilaahay iyo sunaha rasuulkiisa sala اllah alay slam oon marnaba aan la holmarin ah, yaa ayuha aladiina aamanuu laa tuqadimuu bayna yaday illahi warasuulih waxa weeyaan yani waa manhajka saasi dhigaaya oo u baahan in dadka raacsani ay tacdiimiyaan kitaabka ilahi iyo sunaha rasuulka sal allahu calayhi wasalam marka ayuha alikhwa alakhawaat yacnii inta aanan noqdadaasi aanka aanan ka bixin eh, waxaan jecelay inaan aan aada xoogu saaro oon ku celceliyo in salafku ridwaan ullahi tacaala calayhim eh, sida aima alimaam muslim raximah allahu tacala muqadimada eh, saxiixiisa uu ku soo wariyey in markii ay bidcadii bilaabatay ee dad badani ay dooneen inay axaadiis nebiga aan ka sugnayn sala allahu calay wasalam ay iska abuurtaan oo ay dadka u sheegaan oo dadka u wariyaan salafku waxay qaateen culamaa ulxadiis oo ilaahay xadiiska nebiga ku ilaaliyey waad ogtihiin mowqifkii ay qaateen ee ahaa samuu lana rijaalakum samuu lana rijaalakum haddaad xadiis warinaysaan can fulaan can fulaan an fulaan waxa weeyaan dadkan sanadka ku jira ciday ahaayeen yani ma yihiin dad iq ah dad saadiqiina ma yihiin mise waa dad magaranaysaa aan iqa ahayn oo lagu kalsooneyn oo beenaalayaala wahaakada inaguna maanta ayuha ikhwa cid walba oo doonta inay inoo soo bandhigaan alfaad iyo mustalaxaad iyo erayo ay ku tilmaamayaan inay yihiin manhajkay raacayaan waxa aynu leenahay ayuha ikhwa ishraxuu lanaa alfaadakum alfaadda aad adeegsanaysaan iyo mustalaxaadka aad isticmaalaysaan waa inaad noo sharaxdaan ood noo sheegtaan sidaan maanta lahaa waxa weeyaan kuwa yani tayaar alwasatiya sheeganaya tayaar alictidaal kuwa sheeganaya in waa inay inoo macneeyaan waa inay noo sharxaan alfaadaasi iyo terminology ama mustalaxaadkaasi waxa ay uga jeedaan waayo waxaan doonaha in lanoo caddeeyo in alfaadan iyo mustalaxaadkan inay xambaarsan yihiin muxtawihii iyo mafhuumkii salafku ay ka fahmeen iyo in kale saasaa loo jeedaa ayib haddaan taa ka imaado waxaa iyana kusoo xigtaa inay jiraan maalinka maanta ah manaahij ay dadku ay ku khilaafeen dadka ay wataa ay ku khilaafeen selafkii ay ku khilaafeen oo ahlisunnihii ay ku khilaafeen oo sida nusuusta sharcigaska loola tacaamulo manaahijta alistidaal wanadar oo ah kooxahaasi sida ay u adeegsadaan ay yihiin si qaldan waxaan idhi ayuha ikhwa alkhawaat yacni simaadka manhajka salafiga ah waxaa kamida tacdiim nusuus baa kamid a in nusuusta la weyneeyo oo aan si fudud aan loo khilaafin kitaabki ilahi iyo sunnihii rasuulka sala allahu alay wasalam laakiin maanta waxaynu haynaa ayuha ikhwa alakhawaat dad manaahijtooda waxaa ka muuqda atasaahul alfiqhiy waxaynu ku magacaabin karno atasaahul alfiqhi oo ah niman tasaahul badan iyo fudaydsi ayaa wuxuu kaga jiraa in fiqhigii iyo cilmigii iyo sidii ay nusuusta sharciga ay ula tacaamulayeen oo waxaa iska fududba in ay si fudud iskaga khilaafaan qowlka ilaahi subxana wa tacaala ay aayadaha axaadiista nabiga sala allahu alay slam ay iska khilaafaan iyagoo adeegsanaya siaan maanta tilmaamaya ayuha ikhwa alkhawaat ta'wiil faasida e, iyagoo adeegsanaya oo mafhuumkii iyo macnihii nusuusta sharciga maran habaabinaya ama qalloocinaya waxaa la yaab leh oo mulaaxado iyo fiiro labadaba mudan ayuha alikhwa alkhawaad in kuwo badan oo maanta ka hadla yacni alwasatiya ka hadla ka hadla almasaalix walmafaasid in ay aad iyo aad iskugu dhejiyay ay aada iskugu dhejiyaan alimaam ashaatibi raximah اllahu tacaala waayo waxa weeyaan ashaatibi kitaabkiisa yani uu magaranaysaa u qoray waa muwaafaqaadkiisaan ujeedaaye wuxuu aad uguga hadlay almasaalix walmafaasid buu kaga hadlay sida shareecadu ay u fiirinayso wuxuu aada uga hadlay maqaasida sharciga ayuu ayuu aada uga hadlay marka kuwa maanta yacni ku hadaaqa inay fiqhiga fiirada siinaya ama ictibaarka siinaya maqaasida sharciga waxay aad iyo aada iskugu dhedhejiyaan alimaam ashaatibi raximah llahu tacaala oo ay doonayaan inay dadka ka dhaadhiciyaan in dariiqada ay ku taagan yihiin iyo sida qawaacidda ay u raacaan masaalixda iyo mafaasidda sida ay u fahmaan maqaasidda shareecadu in ay waafaqsan tahay qawaaciddii iyo usuushii u naaqishay imaamka weyne laakiin waxaynu arkaynaa ayuha ikhwa alakhawaat haddii loo fiirsado in furuuq manhajii ay u dhaxayso nimankani manaahijtooda iyo manhajkii alimaam shaatib raximah llahu tacaala uu raacay oo ahaa manhaj siinayey weyneyn oo tacdiiminayay nusuusta kitaabka ilaahay subxaanahu watacaala iyo sunnaha rasuulkiisa sala allahu calay wasalam waxaan taa aan inoo tilmaamay maselkii oo kale haddaan noqdadan soo qaato sidaa ay furuuqda ay ugu dhaxayso oo imaamkaasina ayuha ikhwa alkhawaad aada nimankaasi uga duwanaa kuwa badan oo maanta mafaasidda iyo masaalixda yacni ka hadla waxaa laga yaabaa in in tasaahul badan uu ku jiro maaa dhinaca diinta ay ku dhaqmeen oo xitaa mararka qaarkood qaarkood haddaad aragtid waxaad arkaysaa nin eh, garh xiran eh, in dharkii gaalada isagoo suud ku taagan eh, isagoo magaranaysaa in isbaa leh oo shacairtii islaamka iyo maalinka maanta ah yani diintii aan ku dadaalin waxaa laga yaabaa in muusiga qaarkood ay baneeyaan in qaarkood ikhtilaatka ay baneeyaan yacni waxa weeyaan tasaahul badan baa ku jira laakiin bal imaam shaatib raximah allahu tacala haddaad eegtaan eh, fiqigiisa waxa weeyaan waxaa nin imaam tacdiimiye buu ahaa nusuusta kitaabka ilaah iyo sunnaha rasuulka sala allahu alay wasalam yacni waxa uu tilmaamay raximah allahu tacaala inuu eh, yani yani uu yidhi ninka muslimka ee ka taga salaada jamaacada shahaadadiisa iyo markhaatigiisa la aqbali maayo muwaafaqaadkiisa mujaladka koowaad laba boqol iyo koob iyo toban ayaa waxa uu ka hadlayaa salaatu ljamaaca ah, wuxuu yihi man daawama calaa tarkiha yujrax waxa weeyaan ninka daa'ima muslina oo aan duhur masaajidkii ku tukanayn casr aan masaajidkii ku tukanayn maqrib aan masaajidkii ku tukanayn cisho aan masaajidka aan ku tukaneyn subax aan masaajidka ku tukaneyn wuxuu ninka daa'ima ee caado ka dhigtaa inuu salaada salaadaha jamaacada aanu masaajidka iman ninkaasi waa nin diintiisu ay dhaawacan tahay markhaatigiisana la aqbali maayo waayo waxa weeyaan eh, ah, ah, tegitaanka uu ka tegay salaadii jamaacadu waxay kasoo horjeedaa yacni muujinta la muujinayo shacaairta ilaahay eh, waxaan ujeeda shacaairta diinta oo dabcan shacaair ilaahay u dhigay ah nebiguna sala allahu alay wasalam kuwaasi waxa weeyaan waxa uu yidhi oo ku hamiyeyba nebigu sala allahu alay slam inuu guryahooga kusoo gubo waa dareemaysaa yani manhajkaasi shacairta diinta tacdiiminaya ee weynaynaya een la yaraysanayn ee diintii aan loo qaadanan wax iska sahla ikhtilaadku wuu bannaan yahay dumarku magaranaysaa iyo raggu waa isdhe waa isdhex keli karaan garka waa la xiiran karaa in macawsaha iyo saraawiishii khamiisada waa magaranaysaa in in la gaabiyo maaha oo axkaamtii diintaba laga dhigay waxaan macno oo laga dul tallaabsanaayo ayib oo dadkan maxaa ku weyn waxaan arrimo kale way ka hadlayaanba akhi diintu waa iltizaam weeyaan diintu waxa weeyaan ayuha ikhwa alakhawaat waa in lagu dhaqmo sharciga ilaahay in yani jus-iyaadkiisa iyo usuusha in lagu dhaqmo weeyaan waxyaabaha kale eh, eh, alimaam shaatib raximah llahu tacaala yani uu tilmaamayo siduu in eh, ku dhaqanka diinta uu weyneyn jiray waxaa kamid a ah inuu isla markaa uu tilmaamay in ninka muslimkii E, inuu kashfu ra's ninka muslimkii inaanu madaxiisa koofiyad ama cimaamad saarin wuxuu tilmaamay haddii caadooyinka dadka muslimiintae ninkaasi meeshuu ku nool yahay dhaqankaasi uu ka soo hor bimacnaa e, caadada ahlu beledkiisu ay tahay in raggu ay koofeed xidhaan ama ay cumaamad xidhaan waxa uu yidhi haddii uu madaxa qaawiyo koofeed la-aan oo cumaamad la-aanu dibadda ugu baxo waxa weeyaan ficilkaasi wuxuu qadxinayaa oo dhaawac ugu geysanayaa in eh, eh, cadaaladiisii cadaaladiisii baa qadxi iyo dhaawac u gelaya waxaan intaa ujeeda ayuha ikhwa alkhawaat aan doonayaa inaan aan in darensiiyo in nimankani maanta almasaalix almafaasid iyo maqaasid shariica eh, ka hadlaaya ama tayaaraadka qaarkood isku magacaaba in alwasatiya waxa weeyaan sahashi yani fudaydsiga badan oo kuwa iyaga kamida kaga jira diinta ilaahi subxana wa tacala shacaarta islaamka waxa weya shaatibi arrinkaasi aada buu uga fogaa waanad ogtihiin waxa weeyaan manhajkii saxaabada ayaa ahaa in diintan lagu dhaqmo oo wax ilaahay subxaana wa tacaala uu sheegay wax sunno uu sheegay xitaa hadduuna farad ahayn haddii nebigu ku dhaqmay sala allahu calayh wasalam waxaa in dadku ay ku dhaqmaan oo ay nebigii sala allahu calay wasalam ay kaga daydaan waana manhajkii saxaabada maselkii oo kale waxaad akhridaa yacni eh, kitaabka riyaad saalixiin alimaam nawowi raximah allahu tacaala axkaamta faraha badan iyo sunanka faraha badan iyo hay-aadka faraha badan iyo cibaadooyinka faraha badan iyo aadaabta islaamka ee waafaqsan sunnihii nebiga sala allahu alay wasalam uu kitaabkiisa ku qoray waad uu ku dawinay waad arkaysaan ayuha alikhwa alakhawaat taasi oo tilmaamaysa imaam nawowi raximah allahu tacala inuu haystay manhajkii saxaabada oo ku dhisnaa in shacaa'irta diinta iyo dhaqanka islaamka in la weynaysiiyo cabdullahi bn cumar radi allahu tacala canhu waa kii lahaa kuna ida faqadna rajula fi lfajri wاlcishaa asa'na bihi dan haddaanu mid annaga naga mid ah aanu ka weyno salaada subax iyo salaada cishaai yani jamacadii haddii u iman waayo asanaa bihi dhan waanu la yaabi jirnay oo waxaan ohan jirnay waa ninkani muminka ah, ee haddana aan salaaddii subax imanayn jamaacadii salaaddii fajrigana aan imanayn waxaan ujeedaa cishaha iyo fajriga aan imanayn maxaa ka qadan se maxaa ka siya waxaan lahaa ayo akhawaat yani manhajkaasi tasaahulka faraha badan iyo fudaydska faraha badan gelinaya axkaamtii shareecada iyo sunnihii rasuulka iyo akhlaaqiyaadkii aadaabtii diinta waa in laga digtoonaado waayo manhajkaasi ma xafidaayo cilmigii cilmigii shariifka ahaa iyo cilmigii sharafta lahaa ma ilaalinayo oo ma xafidaayo manaahijta qaldan iyana waxaa ka mid ah ee cilmiga sharaftale aan lagu ilaalin karayn waxa weeyaan waa dadka ku dhaqmo waxaa la yihaa alأkhdu biاlaysari o biاlahwan fi اlkhilaafiyaat oo odhanaya maselkii kale dad badan ba maanta jira haddii aad ku tiraahdo akhi masaladan aad ku dhaqmayso si aad ugu dhaqmaysaa waa qalad waxay kuugu jawaabayaan almas'alatu fiiha khilaaf haddaad ku tirahda akhi sidan sunnihii rasuulka way khilaafsantay waxay kunia almas'ala fiiha khilaaf wax allaala wax walboo sharciga ka mid a haddii laysiraa u sheega waxay ku jawaabayaan waxa weeyaan masalada akhi waa laysku khilaafay culimmaduna waxay ka qabaan laba ra'yi ayay ayay ka qabaan wahaakada daacad faaidatu nusuus ah, Eh, faa'idat annusuus ayaa dayaac baa ku dhacay oo way luntay ayuha alikhwa alakhawaat ah, limaada halkii naska laga qaadan lahaa eh, ayaa waxaa la qaadanayaa eh, khilaafkii masalada laisku khilaafay lafteedii ayaa laga dhigay xujo laga dhigay waynu ognahay in ilaahay subxana wa tacaala manhajka inoo dhigay haddii lays khilaafo haddii lays afgaran waayo waxa wey waa in daliilka la raaco weeyaan fain tanaasactum fii shayin faruduuhu ila allahi wاrasuul fain tanaasactum fii shayin haddaad wax yani isku khilaaftaan oo tanaasuc dhediina dhexdiina u yimaado fii shayin waa maxay manhajkii iyo ariiqadii salafku ee ilaahay subxana wa tacala ina amraayo qur-aankana ku qorani waa faruduuhu ila allahi warasuul ilahay rasuulka u celiya weeyaan oo kitaab kitaabka ilaahay u celiya haddii waktigii nebigu noolaha sal lla ly slam ilaa shaksihi isaga u celiya markuu dhintay kadibna sala allahu alay slam ilaa sunnatihi manhajkaasi ayaa ah kii in salafka oo lagu dhaqmo lakin kuwan ayuha alikhwa alakhawaat yani in in aayaddan markaad arkayso ilaahay subxana wa tacaala yani jacala الnas xaakiman calى الnizaac wa xaakiman calى اlkhilaaf oo naskiibaa xukumaya wixii ay dadku isku khilaafeen laakiin kuwani waxay rahdeen khilaafkiibaa dadkii kale xukumayo alkhilaafu fi lmasaa'ili waxa uu yahay arrin dadka u banaynaya in qof walbaaba wuxuu doono iska qaato yani inagu waxaynu naqaanaa culimadu markay fidyoonayso caalimku waa inuu qofka mustaftiga ah almustafti waa inuu ugu fidiyoodo alraajix min qawaali ahli lcilmi sida isagu qowlka u arkay inuu raajix yahay haddii uu aqwaasha culimada uu kala rajaxay sida ugu fidyoonayaa waa maxay waa inuu ugu fidyoodo sidii raajixa laakiin inuu idhaahdo oo qofkii fadwada ka soo doontay uu kala dooransiiyo oo ku idhaahdo culimmada isku khilaafeene kolba adiga kii kuu fudud iska qaado waxayn masaladaas waa masale khilaafsan manhajkii saxaabada ridwaan ullahi tacala calayhim iyo manhajkii salafka ashaatibi raximah llahu tacaala ayaa masaladaasi ka hadlay oo wuxuu yidhi yani waa lagu talax tegey buu yidhi xataa saara alkhilaafu fi lmasaa'ili macduudan fi xujat ibaaxa fi xujati alibaaxa wuxuu yidhi iskhilaafka masaa-ishka laysku khilaafay ayaa dadka qaarkood baa waxa ay ka yeesheen inuu xujo u yahay inuu arrinku bannaan yahay oo yacni wuxuu tusaalu inoo sheegay oo waxa uu yidhi masalkii oo kale farubamaa waqaca aliftaau bilmas'alati bilmanci waxaaba dhici karta in mas'alo ay culimmadu ku fidiyoodeen in masaladaasi aanay bannaaneen qof baa kugu odhanaya buu yidhi eh, maxaad u mancinaysaa maxaad u leedahay waa xaaraan arrinku sababta culimmadu ay isku khilaafeen oo qolna ay leedahay qolna ay tiri way bannaantay qolna ay tiri ma bannaana marka wuxuu yidhi khilaafkii ayaa wuxuu ka yeelay eh, xujatan fi ljawaas xujatan fi ljawaas inay wax bannaayiin iyo inaanay banaaneen waxay xaaraan yihiin iyo inay xalaal yihiin maxaa lagu kala gartaa waxaa lagu gala kartaa nusuusta shareecada ayaa lagu gala kartaa laakiin manhajkan eh, qaldani waa manhaj xujo ka dhiganaya culimada isku khilaafteen ah, almasala fiiha qowlaan almasala fiiha khilaaf yani manhajkaasi waa manhaj yani aad iyo aad u khatara yani ashaatibina eh, raximah llahu tacaala uu ka hadlay masaladaasi dadka sidaasi yeelaya alkhilaaf fi lmasaa'il ka dhigay min xujaji alibaaxa waxa uu ku tilmaamay uu yidhi wa huwa caynu lkhata'i cala ashariica muwaafaqaadkiisa ayuu ku sheegay bogga shanaad waxaan ujeedaa mujaladka shanaad safxadda laba iyo sagaashanka wuxuu yihi wahuwa caynu lkhata'i cala shariica waa yacni waa gef sidiisa u yaallo weeyan oo shareecada iyo diinta ilaahi subxana wa tacaala lagu gefayo ashaatib eh, raximah allahu tacala isagoo masaladaasi sii mutaabicinayo ka hadlaya ayaa wuxuu yidhi fasaadka ay arintaasi keentay maanaa wuxuu sheegayaa in eh, alkhilaaf fi lmasaa'il loo ictibaaro inuu xujo u yahay ibaaxada iyo inuu arrinku bannaan yahay ayaa fasaadka uu keenay waxaa ka mid a ah buu yidhi alinsilaakhu min addiini bitarki tiba bitarki itibaaci daliil ilaa itibaaci alkhilaaf alinsilaakhu min addiin in diintiiba laga siibtay sharcigii ilaahay uu dhigay iyo nusuustii qur'aanka iyo sunnaha ayaa laga siibtay waayo buu yidhi dadkii xalkii ay daliilka ka raaci lahaayeen ayaa maxay ku dhaceen ilaa itibaaci alkhilaaf inay khilaafkii ay raaceen oo arrinkan maxaa baneeyey nas baa baneeyey arrinkan maxaa manciyey nas baa manciyey laakiin dadkani waxay ku dhaqmayaan waa maxay waxay ku dhaqmayaan buu yidhi alkhilaafu fi lmasaa'il ayay xujo ka dhigteen taasina waxay keentay in diintii ilaahi subxana wa tacaala istihaano oo lagu riday oo la fudeedsaday oo la quursaday waxaan soo sheegay ayuha ikhwa akhawaat in qofka muftiga iyo caalimka ehelka u ah inuu fatwo bixiyo waa inuu ogaado qofkan fatwada weydiisanayaa annahu jacala diinahu bayna yadayhi ninkan caalimka ah ee warsanaayo ee su-aasha weydiinaayo ayuu diintiisii soo hordhigay caalimka iyo muftigana waxaa mas-uuliyad baa saaran mas-uuliyad baa saaran marka waa inuu ugu fidyoodo wixii isagu u raajix u arko araajix min aqwaali min aqwaali ahli اlcilmi siduu isagu qowlku leey waa raajix waa inuu ugu fidyoodo waayo hadduu ku idhaahdo masaladu waa laisku khilaafee qowlkaad doonto aduu dooro caalimkaasi iyo muftigaasi kamuu soo bixin mas-uuliyaddii ilaahi subxana wa tacaala uu saaray wuxuuna ku dhacay sidii shaatibi uu sheegayey ficil lagu tilmaami karo inuu yahay caynu اlkhaطأi calى الshariica waay ashaatibi raximah اllahu tacaala ayaa waxa uu yidhi haddii qofka caamigii hadduu usoo bandhigo mufti hadduu masale usoo bandhigo buu yidhi fa huwa qaa'ilun lah muftigan markuu masalada usoo bandhigaayo imika ml kale markaad dhakhtar u tagto waxa weeyaan noloshaadii baad hordhigaysaa dhakhtarka oo waxa weyan experiencekiisa iyo cilmigiisa yani ilahay baad tala saaraysa lakin isagii baad arrinkaaga adoonaysaa igala tali marka intaladiisii baad qaadanaysaa qofka muftiga ah ee caalim su-aal weydiinaya wuxuu caalimka hordhigayaa diintiisi fa huwa qaa'ilun lah wuxuu ku leeyahay waxaad iga saartaa hawadeyda iga saar oo maxay itus tus xaqa inaan raaco i tus waay falaa yumkin walxaalu haadihi an yaquula lah ah, hadday xaaladdu sidaa tahay oo muftigu ugu yimid ninkan caamigu muftiga ugu yimid inuu xaqa tuso wuxuu leeyahay ma banaana inuu ku yidhaahdo mas'alada laba qowl baa laga yidhi fakhtar lishahwatik wixii adiga shahwadaada waafaqsan wixii adiga raqabaadkaaga waafaqsan wixii waafaqsan wixii aad jeceshahay aduu qowlkaa doonto ka qaado yani macnaha qowlka ashaatibi raximah llahu tacala waxa weeyaan e, caalimka ama muftigu waa in aanu qofka fadwada weydiisanaya aanu odrhan ku odrhan masalada waa la khilaafay aduu labada qowl waan ku sheegayaye kolba qowlkaa doonta qaado waxaan filayaa in masalada yacni ay waadix tahay oo la fahmay waa inuu u sheego qowlka raajixa saasaana ayuha alikhwa alakhawaat yani xaqa waafaqsan e, dadka qaarkood ayaa ayuha ikhwa alkhawaad waxay ku dhacaan yacni in ay dabagalaan wixii rukhaska ah bimacnaa yacni fad buu doonayaa caalim buu u tegayaa su-aal buu weydiinaya su-aasha uma weydiinaayo inuu eh, inuu xaqa qaato uma weydiinaayo abadan ee waxa uu weydiinaya ayuha alikhwa alkhawaad waa inuu ogaado in ama uu helo fatwo isaga munaasib u ah fatwo isaga munaasib u ah taasi waxay culimmadu yidhaahdeen waa yani tatabuc arukhas oo maelkii oo kale yani ah, qof nin doonaya inuu guursado ayaa wuxuu odrhanaya ayib eh, inaan culimmada qaar baa yidhi yani in eh, weliga in eh, gabadha la guursanaya idankiisu shardi ma aha qolooyinka culimmada qaar baa yidhi iyagu yani markhaatigu shardi ma aha culimmada qaarkood baa tasaahul yargeliyey masalada maharka marka waxa weeyaan qolo walba waa madhab walba waxaan ka qaadanayaa qowlka yidhaahdeen yacni ninka markaa ku guursaday isagoon idan ka qaadan weligii gabadha u guursanayay isagoo aan markhaati keenin isagoo aan mehersiin wuxuu la yimid xaalad ani culimmadu ani odhanba yacni culimmadu may odhan afarta madhab waxa weeyaan kuma bannaano xaaladda noocaasi laakiin ninkan muxuu sameeyey waxa weeyaan taxaayara cala shar oo madhab walba wuxuu ka qaatay ama qowl walba wuxuu ka qaatay wixii waafaqsanaa isaga hawadiisa waa dadka maanta ayo ikhwa alakhawaat yacni waxaa la yidhahda afka afka ingiriisiga wadaadada ku hadla qaarba waxay ku magacaabaan yani shopping for a fatwa yani waxa weeyaan wuxuu doonayaa sida markuu dukaanka uu tagaayo uu qof yani odhanayo tan qiimaheygu waa imisa taana qiimaheygu waa imisa si uu u gaadho yani in qiimo u suuro gelinayo inuu inuu wax iibsado ayaa fatwadii oo kale ayaa waa shopping for fatwa oo ah, fatwadii bay magaranaysaa ay ay doonayaan inay maalinka maanta ah inay fatwo iibsadaan oo min caalim ilaa caalim sheekhan buu ugu tegey wuxuu ugu jawaabay fatwo aan raali gelinayn wuu iskaga tegey caalim kale ayuu u tegey caalimkii baa ugu jawaabay fatwo to aan ahayn haddana ku saddexaad buu tegey wahaakada alimaam الذهبي رحimه الله taعaalى ayaa waxa uu yidhi wman تتبca رkص المذاhب وزلاat المجتahidiin faqad raqa diinuhu buu yidhi qofka dabagala ee raaraaca rukaska madaahibta iyo zallaadka mujtahidiinta qofkaasi diintiisii way way jilcaysaa buu yidhi أيضا qaal الإimaam الذahaبي رaحimه الlahu taعaalى wuxuu yihi qofka uu u cadaado xaqu fي masأlaة وثبت فيها النص وعمل بها أحد الأئمة الأعلام كأبي حنيفة مثلا أو كمالك أو, الثو أو الثوري أو الأوزاعي أو الشافعي وأبي عبيد وأحمد وإسحاق qofka ma garanaysaa masaladii ay u caddaatay naskiina uu waadix yahay culimadii islaamka mid kamidiina uu ku camal falay wuxuu yidhi qofkaasi xaqa ha raaco oo ayuuna rukaska aanu doondoonan waracna hala yimaado qofka waxa u bannaan oo keliya ayuha ikhwa alkhawaat inuu xaqa raaco buu yidhi ah, taqliidna uma bannaano bacda qiyaami alxuja marka xujadii ay ogantay inuu cidna taqliido inuu cidna magaranaysa uu taqliid ku sameeyo oo ku daydo uma bannaano ayuha ikhwa alkhawaat yani eh, waxaa kaloo yani alimaam awsaaci ayaa waxa u yihi raximah llahu tacaala man akhada binawaadir اlculamaa kharaja min alislam man akhada binawaadir اlculamaa kharaja min اlislaam sulaymaan taymi ayaa waxa uu yidhi low akhadta biruksati kulli caalimin caalim walba ruksadiisa haddaad qaadato sharka oo dhan baa kugu kulmaaya ibnu cabaas raximah اllahu tacaala radi allahu canhu ayaa ardaygiisii saciid ibn jumayr isna imaam ahaa ayaa waxa uu ku yidhi qad aflaxa man intahaa ilaa maa samic qad aflaxa man intahaa ilaa maa samic waxa liibaanay qofka ku koobsada wixii soo gaaray bimacnaa waa maxay yani naskii ku soo gaadhay min kitaab illaahi wa min sunati rasuulihi sala allahu alayh wasalam qofka ku koobsada ee raali ku noqda ee ku camal fala qofkaasi ayaa liibaanay buu leeyahy marka ayuha akhwaat yani dadka tatabuca rukhas ku dhaqmaana cilmigii sharafta lahaa ma aysan xafidin ayuha ikhwa akhwaat masalada iyana ka mida masaa khatarta ah haddii lagu dhaqmo aan la xafidi karayn cilmigii shariifka ahaa waxa weeyaan waa alqowlu cala allahi bigayri cilm waa in ilaahay iyo rasuulkiisa sala allahu aleyh wasalam laga been abuurto wa an taquluu cala allahi maa laa taclamuun ilahi subxana wa tacala fi suurati alcaraaf markuu ka ruramay waxyaabaha ilaahay uu xarimay ilaahay caza wajalla waxa uu yidhi wa an taquluu cala allahi maa laa taclamuun ah, marka in ilaahay lagu been abuurto oo waxaanu ilaahay odhan in la yidhaahdo ma banaana xadiiska cabdullahi bn camr ibnu caas radi allahu tacala canhu soo wariyey nebigu sala allahu alay slam waxaa kale uu yidhi eh, xadiiska cabdullahi bn camr ibnu caas radi allahu canhu uu nebiga sala allahu alayh wasalam ka soo wariyey waxa uu yidhi eh, man kadaba calaya mutacamidan falyatabawa maqcadahu min annaar waa xadiis mashhuura oo macruufa ayona kolakhawaad yani man kadaba calaya mutacamidan falyatabawa maqcadahu min annaar wuxuu leeyahy qofkii aniga igu beeno abuurtaa isagoo mutacamid oo uu ka ukasa oo garanaya in aanan anigu xadiiskan aanan odhan qowlkaasi aanan odhan qofkaasi waxa weeyaan naarta maqcadkiisii iyo meeshuu ka lahaa ha ka diyaarsado waa bimacna khabar weeyaan wuu ka diyaarsaday weeyaan ah. marka yolq khawaad yani in qofku uu ku dhaqmo yani waxaanu ilaahay subxana wa tacaala aanu banayn wax rasuulka sala allahu alay wasalam aanu inoo jidayn waxa weyan arrin bannaan maaha masalada ah in ilaahay subxana wa tacaala lagu been abuurto ama rasuulka sala allahu alay slam lagu been abuurto oo fataawooyin beena la sheego waa arrin khatara maantana caalam alislaami ayo waxaa ka jirta fawdo la xidhiidha dhinaca fatwada oo dadkii ay iska fidyoonayaan tasahul baa dadkii ka galay waxaa dadka u fudud inuu idhaahdo arrinkaasi waa xalaal arrinkaasina waa xaaraan isagoon u noqoneen iyadoo aan loo laabinayn loo laabanayn sharcigii ilaahay subxana wa tacaala iyo sunnihii rasuulka sala allahu caley wasalam midna aan loo noqonayn oon loo laabanayn eh, fadiilat sheekh maxamed ibnu saalix ibnu cuthaymiin ayaa isagoo ka hadlaya yani been abuurashada lagu been abuuranayo nebiga xadiiskan buu sharxay eh, man kadaba caleyhi mutacamidan falyatabawa maqcdahu min annar xadiiskaasu sharxay wuxuu yidhi yani ma banaana in ilaahay subxana wa tacaala dabcan lagu been abuurto rasuulkana sala allah alay slam in lagu been abuurto ma banaana oo qofku markuu nabiga sala la alay slam xadiis ka warinaayo waa inuu hubsado xadiiskaa nebigu ma yidhi sala la alay slam xadiiskaasi nebiga ma ka sugan yahay ayib wuxuu sheekhu tilmaamay masale kaloo khatara oo ah waxaan banaaneyn buu yara yidhi in culimada lagu been abuurto oo haddii aad tiraahdo eh, masaladani waa xalaal ama masaladani waa xaaraan oo sheekh hebel baa yidhi aad og tahayna inaanu sheekh hebel aanu odhan waxa wa arrin khatar weeyaan dad baa iska odhanaya maalka imaam nawi baa saa yidhi ah, alxaafid ibn xajar baa saa yidhi eh, sheekh ibn cuhaymiin baa sidaasi yidhi waana wayna ogyihin inay been sheegayaan marka waxa weeyaan in culimada lagu been abuurtaana way ka khatar badan tahay buu sheekh maxamed salix ibn uthaymiin yidhi in qof caadiya lagu been abuurto way qof caadiya markaad ku been abuuranayso dee shaksigu shaksigiisii aad ku been abuuranaysaa laakiin markaad caalim min culamaai lmuslimiin aad ku been abuuranayso waxaad ku dhacday ayuha ikhwa alkhawaat inaad sharcigii iyo diintii ilaahay subxana wa tacaala aad been aad ka sheegtay waay marka waa in layska ilaaliyo oo aan magaranaysaa in qofku haddii aanu wixii cilmigu ahayn aanu ku degdegin lianno haddii aad adoon cilmi lahayn aad diintii aad dhex gasho oo su-aal lagu weydiiyo laba midunbay tuhun inaad baatil sheegto adoon uba jeedinba laga yaaba iyo inaad su-aashii aad ka jawaabi kari weydo xakaa fashal kuga yimaado markaa laguma degdego aqwaasha culimada waa in la darso qofkuna haddii su-aal la weydiiyo yacni waa in mar walba u noqdo wixii ay culimmadu yidhaahdeen iyo wixii culimadu masaaishaasi ay kaga jawaabeen siyaabaha kale ayoha ikhwa akhawaat in lagu ilaalin karaayo horta masale farciga oo la xidhiidha masaladaasi ayaa u baahan inaan wax ka tilmaamo masladaasi ayl khulakhawaad waxay tahay yacni haddii qofkii incaamiga ahaa ee aan sharcigii ilaahi subxana wa tacaala yani aan aqoyn uu doonayo inuu fatwo helo waa inuu culimada u tago culimadu waanu tago khaasatan culimada uu ku kalsoon yahay caqiidadooda iyo dayaanadooda iyo waracooga iyo cilmigooga uu ku kalsoon yahay su-aashuu u weydiiyo laakiin maanta ayuha bisabab yani fadaa'iyaadkan iyo internetkan maanta faaftay waxa dhacday ayuha in dadkii caamad ahaan diintaba aan aqoon ay maanta maqlaan sheekh su-aal si kaga jawaabaya haddana britol ay maqlaan sheekh su-aashii siduu sheekhii hore uu kaga jawaabay si aan ahayn kaga jawaabaya markaa dadkii maxaa ku dhacaya confus yani waxa weeyaan eh, eh, confusion bay qaadayaan way ku wareereen eh, wayna sii badatay xataa ad arkaysaa dad musheekhda la soo hadlaayo o odhanaya sheekhow in su-aashaasaan qabay sheekh hebel igaga jawaabay sheekhanna sidii uu sheekhu kaga jawaabay si ka duwan ayuu kaga jawaabay maxaan yeelaya ayuhan ikhwa akhawaat qofku waa inuu daliilka ku dadaalo sidii uu daliilka u raaci lahaa laakiin haddii ah, uu kala saari kari waayo yacni aqwaashii culammada oo labada caalim ay dhinac walba ay ka siman yihiin caalimkan waa caalim waracle waa caalim dayaanadiisu fiicantay waa caalim cilmi badan maalinkaa maanta waa caalim qaala allah iyo qaala rasul lah sal l slam daliishanaya waxa weeyaan kolkaasi eh, qofkii waa inuu eego yacni culimmadii waxa ay leeyihiin dabcan ah, afar khayaar yani ayaa qofkii la siinaya culimada qaar baa tiri waxaad qaadanaysaa labada qowl hadii aad kala saari kari weydi taban marka hore yani waxyaalo murajaxaada la eego oo mala kale culamada qaar baale hadii labadii caalim ay kuu kala bixi waayaan ay kuu kala bixi waayeen ood kala saari weydo oo aad yani si kasta aad isku dayday oo laba sheekho waaweyn yihiin aduguna qof caami aad tahay aqwaashoodii aad kala garan weyday teeba xaqa teebaa raajixa teeba xaqa u dhow waxa weyan murajaxaadka waxaa kamid matelki oo kale ba ihahdeen in ra'yiga jamhuurka culimada la qaato ah, ra'yiga jamhuurka xaaladaasoo kale in la qaato eh, culimmadu waxay leyihin ayuha ikhwa alkhawaad yani afarta siyaalood ee kuu banaana waa maxay bay yihahdeen qolo waxay tiri alaxwad qaado qowlka nabadgelyadu ay ku jirto culimmada qaar baa tiri waxaad qaadataa alashad labada qowl kolba ka adag oo qowl baa leh arrinku waa xalaal qowlna wuxuu leeyahy waa xaaraan marka waxaad qaadanaysaa maxay qowl kale waa eh, qowl kale waa xaaraan baad qaadanaysaa waay qolo waxay leedahay waxaad qaadanaysaa qowlka alaysar sheekh maxamed salix bin uthaymin raximah allahu tacaala ayaa qowlkaasi qabaa oo waxa ay ay ku dhisayaan qowlkoogaas maxaa aysarka loo qaadanaya dee waxay leeyihin shareecadii ayaa waxa ay ku dhisantay inay xarajka ay dadka ay ka dulqaado qowlka afraadna waxa weeyaan waa qolada leh haddii labadii caalim aad kala saari weyda fadwadoodii caalim saddexaad u tag oo dabeetana qowlka jamhuurka saasi ku qaado haddaan kusoo celiyo qole waxay leedahay axwadka ayaad qaadanaysaa oo kolba kii nabadgelyadu ay ku jirto waayo waxa weeyaan waa qofka shubahaadka ka fogaado weeyaan haddii aad diintaadii arrin aad ka shakido iskaga fogo bay leeyihiin markaa nabadgelyadu waxay ku jirtaa hada abra lidiinik saasay leeyihiin diintaada saasaa u baraaco badan saasaa u nabadgelo badan qowlka axwad kaa qaado qolana waan waxay yidhaahdeen aysar qaado kolba labada qowl ka fudud qolo waxay tiri oo aysarka maxaa loola jeedaa laba sheekh baad fataawogoodii taxaq u dhow baad kala garan weyday sheekh wuxuu leeyay waa xalaal sheekhna wuxuu leeyay waa xaaraan buu leeyay waxa ay leeyihiin marka culimmadii haddaad aysarka qaadato waxaad qaadanaysaa sheekh waa xalaal saasaanad ku dhaqmaysaa marka waayo waxa weeyaan yacni waxay culimadu dhahdeen qofka caamiga ah madhabkiisu waa madhabka muftigiisa weeyaan waa madhabka muftigiisa weeyaan ayb kolka ayha اkhwa اlkhawaat yani masalada haddii aynu yani sidaa aynu kusoo gabagabeyn waxaan filaya waa mafhuum oo gabagabadan waxay tuhuun haddii qofka caamiga ah ee ay arrimuhu kala bixi waayaan laba caalim oo dhinac kasta ka siman dhinaca waraca dhinaca diinta dhinaca amaanada dhinaca cilmiga seebuu labadooda qowl ugu kala saaraya waxaynu afartaa xaaladood ayaa in ay culimada ugu kala baxeen qolo tiri wuxuu qaadanaya axwadka qolo tiri wuxuu qaadanaya aysarka qolo tiri wuxuu qaadanaya alashad qolo afraad oo tiri waxa uu qaadanayaa yani waa inuu caalim saddexaad uu tago oo maalinka maanta ah yani markaas sidii in eh, majority haddii laba caalim ay isku qowl noqdaan labada caalim qowlkooga eh, ayuu qaadanaya ayib eh, waxaan od ogaataa ayo akhwa inay culimadooda rahdaan alcaamiyu muqalidun fi kuli shay إlا في اkhtiyaari man yuqaliduhu fainahu mujtahidun qofka caamigii wax walba waa muqalid qofka aan aqoonta sharcigaa lahayni wax walba waa muqalid ilaa fi اkhtiyaari man yuqaliduhu mooyaane doorashada uu dooranayo caalimka uu taqliidinayo markuu uu kala dooranayo laba caalim fainahu mujtahid fainahu mujtahid sidii aan hore usoo sheegayna waxa weeyaan waa waa inuu raaco waxyaabaha ayuha اkhوa اkhawaat manaahijta aan lagu ilaalin karayn cilmiga sharafta leh waxaa ka mid a ayuha ikhwa akhawaat in masaalixda dunyawiga ah la weyneeyo tadkhiim lagu sameeyo oo marka almasaalix almafaasid marka la eegaayo mar walba xooga la saaro masaalixda dunyawiga oo la yaraysto masaalixda diiniga masaalixda yacni aakhiro la yaraysto dadka khalalkaasi iyo qaladkaasi ku dhacay waxay si qalada u fahmeen qowl alimaam eh, shaatibi iyo culimada kale islaamka ee eh, maqaasida shareecada iyo masaalixda mafaasidda ka hadashaa ay yidhaahdaan oo ah ana shariica mawduucatun limasaalix alcibaad shareecada waxaa loo dhigay sidii ay u xaqiijin lahayd masaalixda dadka bini-aadmiga wixii mafsado noloshooda ku keeniyana ama ay u fogeyn lahayd ama ay u yarayn lahayd laakiin eh, Eh, masaalixdan laga hadlaayo ee culimmadu ay ka hadleen ayaa waxay u qaateen inay tahay masaalixda dunyawiga oo keliya walidaalika ayaa markay masaalixda markay ka hadlayaan waxa ay ku duldhisaan raqabaadkooga shaksiga waxaan la yaabay yacni wadaad soomaaliya oo ka hadlayey eh, eh, waxbuu ka qoray masaalixda mafaasiduu ka hadlayey waxaan la tacajubay in yacni joogitaanka alquwaat alafriqiya amisomku ay muqdisho joogaan inuu u ictibaaray inay tahay maslaxo maslaxo sharciga inay tahay waxa la yaab leh in quwooyin gaalo ah oo alquwaat alafriqiya ah oo amisom oo sida xabadda muslimiinta yacni soomaalida muqdisho ay ugu garaacayaan habeeniya maalin aynu aragnay in la yidhaahdo joogitaankoogu waa maslaxo sharci waxa weyaan waxaad arkaysaa in dad badan ay qadiyada masaalixdu ay meel kale ay la martay Eh, ayuha ikhwa akhawaat waxaa jira iyaguna dad masaalixda marka ay leeyihiin maxaa maslaxada mise maxaa mise maxaa mafsada ah waxay masaalixda waxaa laga yaabaa inay ku duldhisaan dad danta jamaacadooda waa culima laga yaaba waa islaamiyiin baa laga yaabaa waa dad ducaada laakiin xisbigoogii iyo jamaacadoodii ayaa dariiq qaatay marka wax walba oo la jaan qaadaya dariiqii iyo ikhtiyaaraadkii siyaasiga ahaa ama fiqiga ahaa ee ay jamaacadoodu iyo xisbigoogu ay qaateen wixii waafaqo maslaxa ay u arkayaan wixii ay culamo kale ku khilaaftana waxay u arkayaan mafsado masaladaasina ayo ikhwa alkhawaat waa masale khatare ee masaalixda marka la eegayo waa in ayuha ikhwa alkhawaat yacni aan masaalixda dunyawigun aan la eegin ee waan masaalixda aakhiraan la eego masaalixda diinta la eego waxaad arkirtaa waxaad arkaysaa qofka shareecada bartay ee qur-aanka yaqaana ee sunnaha yaqaana mararka qaarkood ayuha ikhwa alkhawaat waxa shareecadu ma fiiriso xitaa nafta lafteeda maalka ma fiiriso bisabab masaalix diiniya aawadeed yani masaa-ishuna iyo tusaalooyinkuna way idinku soo yani xaadiri karaan dadka masaalixda iyo mafaasida eegiya ee maqaasida sharciga fiirinaya waa inay ogaadaan in maqsadka ugu weyne shareecadu ay u timid waa inay bini-aadmiga ilaahay subxana wa tacaala ay u addoomiso si adoom si dadkani ay ilaahay caza wajalla ay addoomo ugu noqdaan Eh, alimaam shaatib raximah allahu tacaala waxaan hadaladiisa usoo qaaqaadanaya waayo waxa weeyaan dad badan oo maqaasida shareecada iyo masaalix walmafaasid ka hadla ayaa isaga ayay deliishadaan laakiin saan hore soo tilmaamay furuuq manhajiya oo fara badan ayaa nimankan manaahijtooda iyo manhajka imaam shaatibi u dhexeeya eh, alimaam shaatib raximah allahu tacala waxa uu leeyahay ictibaarka diinta la siinayo ayaa ka horeeya ictibaarka nafta iyo keyrkeed la siinayo fii nadari sharci muwaafaqaadkiisa ayuu saa ku yidhi mujaladka labaad bogga laba boqol iyo shan iyo lixdan fiirada ay shareecadu siinayso ee diinta ayaa ka horeeya oo horumagelinta kale fiirada ay nafta siinayso nafta iyo wixii kaleba waa dhinaca shareecada wuxuu kaloo uu ku yidhi mujaladka labaad bogga shan boqol iyo koob iyo toban wuxuu yidhi wajadnaa addiin waxaanu helay buu inay diintu tahay acdam alashyaa ah, waxaa yani wax walba iyadaa ugu weyn walidaalika yuhmal yani fii jaanibihi annafs walmaal buu yidhi diinta aawadeed ayaa waxaa la ihmaalinayaa yani nafta iyo maalinkaa maanta ah in uh, wixii lamida iyo iyo xoolahaba yani tusaalooyin fara badan ayaa ka mid a fi fii baab aljihaad iyo abwaab kale in nafta iyo maalka la ihmaalinayo lisabab اdiin marka ayokhw akhawaat masaalixdu in diinigii ama masaalixda islaamku fiirada ictibaarka ay siisay kuma dhisno oo keliya umuur dunyawiya masalada ugu dambeysa ee cilmiga sharciga aan lagu xafidi karin waxa weyan ayuha ikhwa in fadwada sharciga lagu koobo culimada dowladdu ay ay magacowday waad ogtihin berdhowatoole yani sacuudigu dowladda sacuudigu waxay isku dayeysay in ay la yimaadeen wax la yidhaha tawxiid ulfatwa oo culimo gaara oo oo dowladdu ay magacowday fadwada lagu koobo bimacnaa waxayn culimo waaweyn oon dowladda u shaqayn oo laakiin e, ahl u ah inay fidyoodaan ayaa waxaa loo diiday inay fidyoodaan baa loo diiday websaytyo ay lahaayeen baa laga mamnuucay khadad telefoon ay ku fidyoon jireen baa ayaa laga xidhay masaladaasna ayuha khwal waa masalo khatara oo haddii lagu dhaco yacni diinta khatar la gelinaayo yacni caalamul islaami laguma hayo in culimada la yidhi in xaakimku qofku sheekha uu magacaabo oo keliya ayaa fidnoon karaya waxaan ognahay maanta ayol khalakhawaad yani masalka kale masar oo kale baandhowtoole eh, qolooyin yani tayaaraad islaamiinta kasoo horjeeda ayaa sheekh alasarka aya xafiiskiisay kula kulmeen eh, mashaariicda ay usoo bandhigeen waxaa ka mid ahaa in fatwada lagu koobo asarka oo keliya yani yaa maanta odhanaya masalki o kale sheekh maxamed cabdilmaqsuud eh, oo lagu magacaabo maanta waxa weeyaan waa faqiihu misr yaa odhanaya haloo diida fatwada sheekh abusaxaaq alxuweyni yaa orna fatwadaha loo diido ayuula khulafaad masaladaasi khatar ayay leedahay oo in laga fogaado ayaa loo baahanyay waxaa kaloo kamid a ah, ayuha khulakhawaad yacni in la sameeyo majaalis cilmiya majaalis fatwooyin soo saara oo ay jimaacooyin leeyihiin yacni majlis la leeyahay waa majliskii culimmada waa majliskii fatwada oo ummadda ayay u fidyoonayaan laakiin culimmada majliskaasi mathashaa waxay ka socdaan xisbi gooniya ama waxay ka socdaan jamaaco gooniya taasina waa khalad oo waxaa lagu dhacayaa inta aynu kaga baxsanno dowladuhu inay noo xadidaan culimmaday noo fidyoonaysa waxa weeyaan tu lamida ayuun baa lagu dhacayaa oo jamaacooyinkii iyo axsaabtii ayaa culimmadoodii meesha inoo soo dhigaysa waxaa ayuha alikhwa walkhawaat masaladan Eh, ah in fatwada lagu koobo ah, culimo gaara eh, culimadii islaamku ayo ikhwan akhawaat masaladaasi aada iyo aada ayay uga digeen dhaqankooga ayaana tusaaya tusaalaha ugu waadixsan ee aan bixin karaa waxa uu yahay mowqifkii eh, alimaam axmed raximah اllahu tacaala uu iska taagay fitnadii in khalq اlqur'aan oon ogeyn in ra'yiga muctazilada ay odhanayeen qur'aanku waa makhluuq oo dabcan kasoo horjeeday eh, ra'yiga ahlu sunnaha ra'yiga ahlu sunnaha ayaa saxa oo qur-aanku waa kalaamkii ilaahay minhu bada wa ilayhi yacuud sidaa ay ahlu sunnuhu ay qabaan qur-aankuna ma aha xarfi walba iyo kelmad walba oo qur-aankina waxa weeyaan ilaahay subxana wa tacaala ayaa ku hadlay imaam axmed raximah allahu tacaala yacni wuxuu ka soo horjeesaday in ra'yigii muctasilada ra'yiga muctasiladoo keliyana ayuha ikhwa alkhawaad mu ahayn ee waxa weeyaan dowladdii islaamka ayaa iyo khaliifkii ayaa waxa uu tabaniyey ra'yigii muctasilada ayuu tabaniyey wuxuuna isku dayey inuu culimada muslimiinta uu ku qasbo inay ra'yigaasi qaataan ayb imaam axmed raximah allahu tacaala in wuxuu ku kacay arin uu kaga soo horjeeday mowqifkii dowladda iyo culimmadii dowladdu mowqifkay qabeen iyo ra'yigii masladaasi ay ka qabeen ayuu ayuu kaga soo horjeedsaday taarikhda islaamkana ayuha alkhawaat yani waa arin yani caan ku ah xitaa shekh islam ibn taymiya masalada wuu ka hadlay wuuna naqdiyey wuxuuna yidhi haddii caalimka muslimka ah ay u caddaato yani xukunka sharcigu u caddaado waxa weeyaan waxaa u bannaan inuu ra'yigiisa yidhaahdo inuu fadwadiisa yidhaahdo marka ayuhal khawaad yani in mushkiladda maanta ka dhalan karta masaladani waxa weeyaan waa in dadkii ahlu sunnaha ahaa iyo dadkii manhajkii sax ahaa iyo manhajkii xaqa ku taagnaa in laga hor istaago inay tawaasul iyo xiriir ay la sameeyaan mujtamacii ay la sameeyaan culimmaduna ayuhal khwaad waxay u taagan yihiin inay xaqa mar walba ay dhahdaan waa aniga animinka aan lahaa yani maselka oo kale nimankan islaamiyiinta ka soo horjeeda ee sheekh alazharka la fadhiistay ee u soo bandhigay mashruuc odhanaya waa in azharka ciddii ay u magacaabo ciddu asharka u magacaabo oo keliya waa ina fatuuda bixiyaan bay leeyihiin ayib waan idinku lahaa culimada waaweyn ee masar ku nool ee asharku aanu magacaabin ee dowladda aanu u shaqeen ee sheekh maxamed cabdilmaqsuud uu ka mid yahay eh, eh, abusxaaq alxumeyn uu ka mid yahay culimo badan oo muslimiina ah oo awood u leh awood cilmiya u leh ina fidyoodaan see baa layskaga hortaagi karaa ayuha ikhwan akhawaat see baa layskaga hortaagi karaa yacni waxa macnaheedu ay tahay maanta yacni in eh, marka shacbiga masar markii ay mudaaharaadka ku sameynayeen xusnin mubaarak oo danuubtu galay iyo jaraa'imtu galay iyo sida shareecadiiyo diinta uu u baabiiyey la yaqaanay shacbigu markay ka soo horjeedeen waxaa leeyahy culimmadii tiri in lagu mudaharadaa way way bannaantay waxay ku jireen yani arrin khata ah ayay ku jireen oo idin dowladda kamid qaadan miyaa muftigii hore ee masar maxamed waasil oo ka mid a ah culimmada taageertay masaladaasi waxaa la odhanaya waa inuu xukuumadda uu ka qaato idin uu ka qaato qowlkaasi ayolkh alakhawaad waa qowl baatila waxyaabaha xaqiiqatan cilmiga shariifka ah aan lagu ilaalin karayn cilmiga sharafta leh aan lagu ilaalin karayn waxaa ka mid a ah, ayuha ikhwa in la helo culimo dowladaha ku naban oo waa la ydhaha culamaa dowla culamaa eh, addowla yani dad badan oo muslimiinta kamid a ah xitaa in tulaab alcilm dalabat alcilm ayaa kelmaddaasi ka xanaaqa dabcan kelmadda mararka qaarkood si salbiya ayaa loo isticmaalaa laakiin si iijaabiya ayaa loo isticmaali karaa dadka qaarkood baa caalimtii wax ku khilaafo odhanaya dowladdu u shaqeeya taban ra'yigaas waa ray waa ra'yi aa waa ra'yi khata ah weeyaan oo xaqa khilaafsan laakiin ayo lakhl khawaad waxaynu haynaa caalim weyn oo culimada casrigan ka mid ahaa oo lafdigaasi isticmaalay waxa weeyaan waa sheekh maxamed saalix bin cuhaymiin raximah allahu tacaala meelo badan oo kutubtiisa ka mid ah ayaa wuxuu culimada u kala saaray culamaau dowla wa culamaau lmilla culimo dowladda uun wixii ay qabto ku fidyoonaya iyo culimo mar walba xaqa iyo diinta iyo millada iska rabtaaga hadaladiisa qaar ka mida ayaan ayo khwaad aan idiin soo naqilayaa waxa uu sheekhu yidhi culamaau dowla hum aladiina yanduruuna maada turiidu dowla culimada dowladdu ee culamaau dowla la yidhaahdo waa kuwa mar walba fiiriya wixii ay dowladdu ay doonayso walahum amhilatun kasiira fii gaabiri الzamaani wa xadiisihi nimankaa culimada dowladdun ku naban ee wixii ay dowladdu doonayso in xalaala laga dhigo odhanayo waa xalaal waxay dowladdu xaaraantimayso odhanayo waa xaaraan waxa weeyaan wuxuu leeyay amhilo badan ayay ku leeyihiin fii gaabiri الzamaani wa xadiisihi waxaa kale uu yihi sheekhu raximah اllahu tacaala wa ama wuxuu yihi culamaau dowla fayanduruuna maada yuriidu اlxaakim culimada dowladdu waa kuwa mar walba fiiriya wixii xaakimku uu doonayo ee hawadiisa iyo dantiisa uun magaranaysaa ku raaca bal wuxuu yidhi nusuusta ayay leexiyaan oo majaraa habaabiyaan si ay ula yimaadaan fadwo waafaqsan waxa xaakimku uu doonayo xataa tatafiq maca hawa hada alxaakim wuxuu yidhi si ay fadwadoodu ay u waafaqdo hawada iyo waxa uu doonayo xaakimku wa haa ulaa'i buu yidhi culamaau dowla khaasirun buu yidhi nimanka xaakimkan ku naban ee wax u xalaaleeya ee wax u banneeya xitaa haddii kitaabkii khilaafayaan iyo sunnihii rasuulka ay khilaafayaan wa haa ulaahi culamaau buu yidhi waa niman dowladda u shaqeeya weyn waa shaqaalaha dowladday ka yihiin khaasiruun wayna ay ay khasaareen buu sheekhu saayey wuxuu kale u sheekhu yidhi caalimu dowla caalimka dowladdu siduu ku soo celiyun aladi yanduru maada turiidu dowla wixaa dowladdu ay doonaysa ayuu eegaya dabeetana wuu ugu fidniyoonayaa wayandur maadaa yaquulu ra'iis aw lwasiir wamaa ashbaha dalik ah, maa axalahu ra'iis fahuwa xalaal wamaa xaramahu fahuwa xaraam haadaa caalimu dowla waxa weeyaan madaxweynaha iyo wasaarada dowladdaasi ayuu u shaqeeyaa oo wixii madaxweynuhu xalaaleeyo wuu xalaaleynayaa wixii madaxweynuhu xaaraam yeelo wuu xaaraam yeelayaa kaasina waa caalimka iyo sheekha dowladda weeyaan dowladda u shaqeynaya iminka midka ko kale yani waxaad la tacjubsa ayl khwaad yani libiya waxa umaddi ummaddii ku sameeyey yani sida dumarkii muslimiinta loo kufsaday sida masaajidadii loo baabiiyey sida dhiigga loo daadiyey sida damaarka loo gaadhsiiyey bunyadii iyo dhismihii dalka uu qadaafi uu ku dhaartay inuu ummaddaa reer libiya uu baabiinayo ayaa niman culimo sheeganaya ayaa intay t v-ga libiya ka soo baxaan ayaa waxay ayiidayaan libiya allahuma maxamed qadaafi bal waxay gaareen heer ay ilaa maanta isagoo waxaasoo dhan sameeyey wixii hore ka kaalay jaraa'imta uu goloo dhan iyadoo maanta ay dadka u wada muuqato ayaa haddana waxay ku magacaabeen inuu yahay waliyu lamr in isagu uu muslimiintii madaxu yahay inuu muslimiintii imaamu yahay ayol khawaad yani nimanka sidaas ihi waxa weeyaan waa kuwa u sheekhu sheekh maxamed salix bin cuthaymin raximah llahu tacaala uu ku tilmaamay inay yihiin culamaau dowla weyna jiraan ayoa khawaad fataawahooga iyo qaraaraadka ay qaadanayaan iyo aaraada ay sheegayaanna waa qaar undermingareynaya waa qaar dhaawac ku gaaraaya ku keenaya cilmigii iyo ammaanadii iyo mas-uuliyadii ilaahi subxana wa tacaala uu saaray sidaana laguma ilaalin karaayo cilmiga shariifkaha ah. ee caalimku waa inuu xor noqdo weeyaan waa inuu eh, xaqa ku adimo waa inuu mar walba isgarab taago wixii xaqa waafaqsan waa inuu in xaqa sheego xitaa haddii ay ku kalifayso in naftiisa dhib loo keeno in maalinkaa maanta noloshiisa dhibaato magaranaysa maxay toley in la gaadhsiiyo طبعا waxaad masaladaasi si aan u waadixiyo sheekh maxamed salix بn uthaymin raximah الlahu taعala laftiisa ayaa sharaxa riyaad saalixiinka ayuu kaga hadlay yacni haddii kelmadda xaqeed odhanaysaa haddii ay keenayso in lagu dilo sheekhu wuxuu yidhi xaq baad u leedahay inaad iska aamuso caalimku inuu iska aamuso xaq buu u leeyey oo sharcadu waa banaysay haddii ay dil u keenayso ama ay dhib u keenayso laakiin wuxuu yidhi sheekhu raximah llahu tacaala masalada wuu tafsiiliyey oo wuxuu yidhi haddii xaq aad sheegayso iyo bayaaminta masaladaasi aad bayaaminaysaa ay aad ula jeedo in ummadda aada hanuuniso inaad xaqa dadka aada gaadhsiiso inaad yani eh, eh, mowqifka sharciga saxiixa inaad ummadda aad u muujiso haday kaa tahay wuxuu yidhi xitaa hadii dil lagu xukumaayo kelmadda xaqa dheh buu sheekhu yidhi bimacnaa way ku banaantay bu waa jaa-is ah, naftaada maad gelin balse waaba martaba aad iyo aad u sarraysa weeyaan sheekhu wuxuu yidhi eh, markuu ka soo warramay kitaabkiisa alqowl اlmufiid nimankaasi culimada sheeganaya ee haddana dowlada haw waxaa laga yaabaa magaranaysaa in wixii dowladdu ay doontaba ay odhanayaan ayaa wuxuu yihi wallaa'iqu bi haaulaa'i kuwaasi ayuha ikhwa alkhawaad waxaa ku habboon in lagu magacaabo biannahum min culamaa'i اdowla laa culamaa almilla nimankaasi waxaa laa'iq u ah oo ku habboon in la yidhaahdo waa shaqaalo dowladeed waa culamo dowladeed in la yidhaahdo ee la odhan kari maayo waa culamaa almilla la odhan kari maayo ayuha ikhwa alkhawaat yani waxaynu ogeyn ayuha khlkhawaat maanta yani xitaa culimadii islaamka niman culimo sheeganaya ayaa waxa weyan dowlado gaalaha ay fadwooyn siinayaan sayid dantawi ah, sheikh alazar asaabiq afar allahu lah ah, wa cafaa canh ilaahoo dambi dhaafo ninkaasi sayid dantaawi oo sheekh kii hore ahaa waad ogtihiin dowladda faransiisku markay xijaabka ka mancday hablaha muslimaadka ee iskuullada high schoolkii elementaryga dhigtaa ee xijaabka xirinayay masarka madaxa saaranayay waxaan saarakuusi wuu u tegey wuxuu ka soo qaatay fatwo odhanaysa dowladda faransiiska waxaa u bannaan inay dumarka muslimiinta ay ka mancido xijaabka waa sheekh alazar weeyaan sheekh alazar bal fatwada idinka eega dowlad gaal oo muslimaadka cidhiiri gelinaysaa ayaa wuxuu ugu fidooday inay u bannaantay dowladdaasi inay maalinka maanta ah ay dumarka muslimaadka ah ay ka manci karto xijaabka halkuu uga helin lahaa halkuu odhan lahaa maya ayaa waxa weeyaan wuxuu ku sameeyey inuu saasi maalinkaa dhibtaa u geysto muftiga masr ee imanka cali jumca waa nin suufiya dariiqada jacfariyada ayuu raacaa aad iyo aadna colaad ugu qaba tayaaraadka salafiga iyo culimada salafiyiinta ee reer masr maqaal uu u diray washington bosta waa jaradan maraykanka ka soo baxdaa ayaa wuxuu ku sheegay salafiyiinta ayuu ku hujuumay culimada salafiyiinta ah iyo tayaaraadka salafiga iyo jamacooyinka salafiga masaarida maqaal cajiiba weeyaan internetka wuu ku dhex jiraa waanad search garayn kartaa washington bosto ku qoray maxaa ku kalifay wuxuu yidhi salafiyiinta ayaa ka dambeeyey in eh, eh, in kanaa-ista la dumiyey inkastoo salafiyiintu ay caddeeyeen mowqifka ay ka qabaan nasaarada iyo kristaanka masar oo ay xaqooga ay siiyeen ayib haddii aanay iyagu aanay xaqoogii aana ka talaabsanayn wuxuu ku tumay waxaanay iyagu sameyn oo yidhi iyaga kanaaista burburiyey fidno daa'ifii ayay wadaan dhulkii bay kharaabinayaan mashaakil bay dhulkii ku beerayaan waa niman mutatarifiina waa niman caalimka aan la caalamka aan la socon waxaan been abuurkaasi ayuu ka sameeyey maxaa ku kalifaya caalim ninkan waaba muftigii masare yani yastaqwi bilamrikan dida ikhwaanihi almuslimiin ah, walaalihiisa muslimiinta ee la ogay siday tahay iyo diinta siday ugu dhaqmaan iyo siday wanaagsan yihiin ayaa dowlad harbiya ayuu magaranaysaa ka dalbayayaa inuu magaranaysaa eh, ay ka saacido sidii walaalada muslimiinta loo dhibi laha ayuha akhawaat yani culimada noocaasi xaqiiqatan la odhan kari maayo waa culamaa ulmilla la odhan kari maayo ee eh, sidaa sheekh maxameduley raximah allahu tacaala waa culamaa adowla culamaa asulta weeyaan marka ayuha akhawaat yani culimada xaqi waa culimada yani diinta yani u shaqaynaysaa waa culimada ummadda u nasteexaynaysaa waa culimada culimada maalinka maanta ah yani xaqa ku taagan mar labaad waan ku celinayaa lafdigan ama mustalaxan culamaau dowla dadka qaarkood baa si salbiya u adeegsada oo xitaa culimada rabbaaniyiinta ah ayay ku tacniyaan inay yihiin culamaau sulta waa arin qalada ah, ayo khawaad ee meeshiisa waa in la dhigo culimada rabbaaniyiinta ee xaqa ku dhaqmaysa ee diinta u daneynaysa ee muslimiinta u nasteexaynaysana waxa weyan waa la yaqaanaa oo waa kuwo la ogyahay marka ayuha ikhwa alkhawaat yacni haddii caalimkii uu dowladdun la shaqeeyo oo uu dowladdun wax qabto waxaan markaa cilmigiisii uu dayacayaa sharaftii uu ilaahay subxana wa tacaala uu siiyey wuu iska ridayaa cilmigii sharafta lahaana sidaasi kuma xafidayo taarikhda islaamkana waxaynu ku haynaa sida culimmadii islaamku ay xaqa ay ugu adimi jireen sida ay xaqa ay u muujin jireen dhibaha kasoo soo gaadhay ayb waxaan filaya waan tilmaamay masalada in majaalista cilmiga waan tilmaamay aan filaya horaan usoo sheegay laakiin waa masalo waa in in qadiyad muhima oo loo baahan yahay yacni culimada in waaweyn ee muslimiintu maanta matelkii oo kale waa inay noqdaan culimo in mustaqiliina oo aan yacni haddii la aasaasayo majlis cilmiya ah, ama majlis fatwo oo ummadda u fidyoonaya waxan waa inay noqdaan culimo ummaddu ay hiqa ku qabto ay kalsooni ku qabto oon lagu tuhmeyn yacni jamaaco ayuu ku xidhan yahay oon lagu tuhmeyn xisbi ayuu u danaynayaa waxaa fiicnaan lahayd ayuu khalkhawaad yacni in majaalista cilmiga ee la sameynaayo iyo majaalista fatwada ee la sameynaayo ayuha ikhwalkhawaad waa in eh, laga qeybgeliyo culimada islaamka waa in laga qeybgeliyo waxaa jira culimo waaweyn oona soo martay oon jamaaciyo xisbi midna aan ku xidhnayn sheekh ibn baas oo kale kasoo qaad shekh ibn cusaymiin oo kale kasoo qaad sheekh albani kaleo ka kasoo qaad yani asheekh alalbani sheekh ibn cuthaymiin asheekh ibn baas yani khidmada ay umadda ay u qabteen yani ibn baas iyo ibn cuthaymiin iyo waxa fadwada weydiisan jiray dadkao dhan dad salafiyiina qaar jamaaca tabliiq ku jira qaar ikhwaansinka ku jira qaar iska caadiyiin oo jamacaba ku jirin limaada ayuha kalkhawaad ummadda ayaa kalsooni ku qabtay fatwada sharcigan waa in laga fogeeyo inay u adeegto maslaxadda iyo danta xisbiga iyo jamaacada iyo danta qabiilka waa inay noqoto fatwo yacni iska soocayso oo hareen iska marinaysa masaalixdaasi shaksiga ayuha ikhwa alkhawaat yacni eh, masaa-isha la xidhiidha sidii loo ilaalin lahaa cilmigan sharafta leh way fara badan tahay laakiin waxaan kusoo gebagabeyn lahaa ayuha ikhwa hadalkii aan ku bilaabay een kasoo soo naqilay fadiilat sheekh maxamed saalix bin uthaymin raximah llahu tacaala muxaadarada bilowgeyga oo ah waynu u baahannahay cilmigan sharafta leh waxaynu ugu baahannahay ayuha lakwa alakhawaat lianna waxaynu doonaynaa inaynu ilaahay subxana wa tacala aynu ku caabudno calaa basiira inagoo og waxa aynu samaynaynaa inay kitaabka ilahay sunnaha rasuulka sala allah alay salam ay waafaqsan tahay inaynu jahliga iskaga rafcinno walaalaheenna aynu jahliga kaga rafcino waxaan cilmiga sharciga ugu baahanaya ayuha alikhwa alkhawaad fadligiisa ayaa weyn sharaftiisa ayaa badan cilmiga sharciga waxaynu ugu baahanay ayuha alikhwa alkhawaat inaynu shareecada ugu hilino ayaynu doonaynaa waxaynu ugu baahanay lianno afkaar khabiisa iyo tayaaraad leexsan ayaa caalam islaami caalam islaami maanta wada dhex qulqulaya in laga hortago oo gafkooga iyo khata ooga la bayaamiya waa waajib sharciga ugu dambeyn waxaynu ugu baahanay ayuha alikhwa alkhawaat cilmiga sharciga maanta khaasatan liannu fawdo dhinaca fataawada la xidhiidha ayaa yaalla waa in culamo awoodule inay xaqa iyo fatwada sharciga ay muujiyaan ayaa loo baahanyey ilahayna waafajiya xaqa wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh